naftiisa hadday isaga iyo qof kale doodi ka dhex dhacdo oo ay wax isku qabsadaan garsoore ka noqon maayo ee dacwad uu dhibane ka yahay ama eedaysane ka yahay garsooraha laftiisu garsoore kama noqon karo oo dee cadaaladii yaa la ilaalin walaa liwaalidihi aabbihii dacwad uu dhinac yahayna iyadana ma ma qaadayo isagu oo taana xaakin ka noqon maayo walaa liwaladihi inan uu dhalay ama ciddii uu dhalay dhashay iyadana garsoore dacwadeeda garsoore ka noqon maayo walaa licabdihi addoonkiisii wax u xukumi maayo ilan isa addoonkiisii wixii uu yeesho isagiibaa qaadanay walaa liamatihi addoontiisiina waxba u xukumi maayo oo tuhmada ayaa xoog badan baa la yidhi intaaba naftiisa iyo addoontiisa iyo addoonkiisu wixii uu xukuma waa waxda naftiisa markaa isu xukumay bay noqonaysa marka taasi dee ma ansaxayso waalidkiisa iyo weladkiisana iyagana tuhmada ayaa aada u xoog badan sidaa daraaddeed iyadana xaakim ka noqon maayo dacwadooda wixii laakiin dadkaa ka soo haray walaalihii ilmaadeeradii ilmaabtiyaashii abtigii adeerkii edadii habaryartii xaakim wuu noqon karaa dacwad ay dhinac ka yihiin oo markhaatigun baa loo qaas qaaday markhaatigana say noo wuu u furi karaa fain itafaqa liaxadi minhum khusuumatun haddii ay dhacdo in mid kuwaa kamid ihi uu dacwad ku jiro fain itafaqa yani waa hadday isku aadanto hadday isku beeganto in dacwad loo soo gudbiyey ama dacwad markaa jirta uu ku jiro kuwa aynu sheegnay mid kamida uu dhinac ka yahay xakama fiiha bacdu khulafaa'ihi dadkii uu isagu uu kalada ka dhigtay maarata nawaabta ka dhigtay ee magacaabay ee qudaada kale ahaa hadii qaadi la simani maalan aanu jirin baa tusaale noqonaya kuwaa kala xukumaya oo qaaday isagu qaadi maayo amada kuwii la sinaa kuwii la sinaa iyo kuwii isagu uu magacaabay iyo kuwii ka sareeyey garsoorayaashii ka sareeyey kuwaasaa qaadaya dacwadda laakiin isagu dacwaddaa qaadi waman tacayana calayhi lqadaau qofkii qaduhu ama garsoorku farducayn ku noqday wahuwa mustagnin isaga oo kaaftoon oo wax ku filan haysta lam yajuz uma banaano an yaakuda calayhi risqa inuu ka qaato gunno min beytilmaali beytulmaalka inuu gunno ka qaataa u banaanaan mayso wain kaana muxtaajan jaz hadduusan baahan yahay waa caadi markuu farducayn ku noqdo inagii soo marnay xaalad oo farducaynka noqonayo oo ay waajib ku noqoto qofkii inuu garsooro noqdo dee nin waajib gudanayo noqonaya sidii salaadii ku waajibtay iyo soonkii ku waajibay iyo wixii lamidka ahaa nin waajib cayniya gudanaya ayuu noqonaya farducaynkana ujro laguma qaato waxba laguma qaato laakiin hadduu baahan yahay oo danihiisii uu kaga habsaamayo baytulmaalkii markaa waa laga siinaya sidii waliyulyatiimka o kale marka wixii u baahan yahay baa laga siinaya waman lam yatacayan calayhi haddii aanay ku caynoobin oo farducayn aanu ku noqon qadaagu de cid kaloo qaban karaysa ay jirtay kadibna isagii markaa lala soo doontay jaaza way banaan tahay an yaakuda maa yaxtaaju ilayhi inuu qaato wixii baahidiisa ee linafsihi naftiisa ugu baahan yahay walixaajibihi iyo kan markaa sakareerka u ah ma shaqaynaya e iyo adeegayaashiisii iyo walikaatibi bay nusakda qaarkood qorayaan kaatibkiisa iyo inuu markaa wax u qaado wixii markaa xaajadooda baahidooda inuu u qaado way banaanaan walilqirطaasi waraaqihii aladii yaktubu fiihi lmaxaadira wasijilaat uu wax ku faylgaraynayey ee uu markaa xukunkii wii lamidka ah uu ku qorayey markaa maaragtay ama qofka la siinay ama isaguba ku ridanayey sanduuqa uu ku ridanayey in uu markaa ku soo iibsado oo baytulmaalkii uu ka soo iibsado way u banaanaan ama hadduu farducayn ku noqday waxaana uu isagu qabsan karayo baahidiisi isagaa dabooli karaya kuwii wixii u baahnaa inay ushaqeeyaan oy caawiyaan hawshoodii isagu uu markaa qaban karayo oo ku filan yahay dee arrintani farducayn bay ku tahayo farducaynkii qaabkuu gudanaya isagaa yaqaan acwaan iyo dad kaalmeeya hadduu u baahdo isagaa laga rabaa inuu markaa hawlahoodana wixii ay ubaahan yihin u dedebera haddii ay markaa wax ubaahan yihiin kol hadduu ku filan yahay waayo waa qof waajibkii gudanaya waajibkii uu gudanayay buu wuxuu ubahday inuu cid kaashado qof zake bixinayo zake laga doonayo haddii uu ku qasbanaado inuu cid kaashado maxaa la rabaa ciddan uu kaashanayo mushaarkooda isagaa qaba kama goynayo zakada ka jari maayo fain ixtasaba buu yihi haddii uu ku ixtisaabo oo uu dar ilaahay u qabto waxaasoo dhan oo walam yaakhud waxba aanu qaadanin haba baahnaade fa huwa afdalu taasaaba sii wanaag badan wayajuusu waxaa bannaan an yaxdura alwalaa'ima casuumadaha inuu tago way bannaan tahay qaadiga wayashhada inuu yimaado maqdama alghaa'ibi soo dhoweynta ama imaatinka dadkii maqnaa imaatinkooda soo dhoweynta inuu markaa ka qayb galo waa caad laakiin wuxuu ku yihi wayusawi bayna الnaasi fi dalika dadka arrintaa u ka simaya kii casuumad ugu yeedhaba waa inuu tago oo de markaa hawsha way adkaana la yeeli fain kaurat calayhi buu ku yihi ay de ku badato oo waqaطacathu an اlxukmi shaqadiisii ay ka xanibayso imtanaca fi xaqi lkuli dhammaantood uu joojinaya ee yeeli maayo inuu qaarna u tago dadkii markaa garsooraha u ahaa qaarna uu ka cudur daarto xafladaha iyo waxyaalaha lamidka iyo kuwa noocaasa iyo de saasaa la doonaya nimankii wasiirada ahaa iyo inay markaa dadka qaarna u tagaan xafladahooda qaarna ay ka joogsadaan garsoorayaashi iyo dadkii lamidkaa ah. waxaasoo dhan xoogaa nooc marka cadaalad daraa iyaa markaa meeshii imanaysa waa in markaa ama dadkii loo wada samey ama wax la iska daayo sheekhu markaa soo dhaweyntii iyo walaaimtii isku xukun buu ka dhigay laakiin waxaad moodaa maqdam shuhuudu uh, maqdamilghaayibkaasi qolayahan dambey raacinayaan wuxuu yihi wayacuudulmardaa dadkii xanuunsanayee bukay wuu booqan wayashhaduljanaaiza janaazadiina wuu xaadiri fain kaurat caleyh hadday kuwa kuwani ku bataan booqashadii iyo janaazadii ataa min dalika maa laa yaqtacuhu can ilxukm wixii aan xukunkiisii dhib u keenayn iyo kuwanka xaadiri marka sheekhu muxuu inoo kala saaray waxyaalihii mubaaxaadka ahaa weliimad ama de iska yani dan adduunyo laga lahaa sida markaa weliimada xuduurkeedii iyo qofkan maaragtay lasoo dhaweynayo xaggaasu isu raaciyey kuwa hadday bataan waa la wada joojinayaa buuli waxyaalahan laakiin shareecadu ay tarkiibka samaysay ee la dhiirigeliyey ee iyagu dee ujeeddo aakhira inta badan laga leeyahay booqashadii dadkii xanuunsanayay janaasada xuduurkeedii iyo dee taas qalbigiibaa ku qoyaya oo qofkiibay wax u taraysaa arrin aakhiro kuwa iyaga hadduu wada qaban kari waayo ka wada hari maayo ilan faa'iida ukhrawiyaa ugu jirte wuxuu samaynayaa waxyaalihii markaa intii u suuragala iyuu tegaya qolyahan markaa sharaxdu shuhuud maqdamilkaybkiina xaggan dambe ayay markaa raacinayaan weliimada uunbay leeyihin fain kasurat ay lwalaa'i wuxuu walaa yaqdii waxba xukumi maayo huwa qadbaanu isagoo calaysan walaa jaa'icun ama gaajaysan walaa cadshaanu ama haraadan walaa mahmuumun ama murugaysan walaa farxaanu ama aada u faraxsan walaa yaqdii waxba xukumi maayo wanucaasu yaqlibu isagoo luloonayo lulo ka xoog roon walaa yaxkumu waxba xukumi maayo walmaradu yuqliquhu iyada oo xanuunku uu markaa walbahaar ku ridayo ama uu yani xanuun qalaqu waa in qofku maskaxdiisi aanay fadhiyin iyadoo markaa xanuun ruxayo maskaxdiisiiyo warwarsan yahay iyadana waxba xukumi maayo walaa yaqdi xukumi maayo wahuwa xaaqinun isaga oo kaadi la tacaalaya walaa xaaqibun ama isagao markaa saxaaro la tacaalaya walaa fii xarin muscijin kulayl keena markaa iscaaj iyo yani culays ku keena oo maarata kalifaad ku noqda xanuun kulaylkaana waxba ku xukumi maayo walaa fii bardin mulimin qabow xanuujinayo oo aanu xamilaynin iyadana waxba ku xukumi maayo intaasoo xaalooda uu sheegay waa maxaa ka dhexeeya waa xaalad aan nafsiyadiisii fadhiyin oo aanu dabiici ahayn mar aanu dabiici ahayn ama xagga murugada iyo xaggaa iyo culayska iyo dhibaatooyinka ha u baxo ama xagga farxadda iyo xaggaa hawbato kolkuu dhexdhexaadkii ka baxo inuu markaa xukunka iska joojiyo iyaa markaa u fiican markaa waajib maahe way u fiican tahayo xaaladahan xukunkii waa karaahiyo saas daraaddeed wuxuu ku yidhi dabcan xadiidkii waxan ka qaadan laa yaqdi alqaadi bayna ina huwa qadbaan intan kan looga qiyaas qaadanaya wuxuu yihi fain xakama fi hadihi alaxwaal xaaladahan haddii uu xukumo nafada xukmu xukunkiisu wuu fulayaa maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii zubayr iyo ninkii ansaariga ahaa ay usoo ay usoo xukun doonteen deetana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u xukumay markaa in zubayr marka intuu waraabsado uu haddana sii daayo biyaha ninkii ansaariga ahaa uu yihi ma inuu inaabtigaa yahay waxaa u dadaa dhashay nabigu wuu cadhooday caleyhi salaatu wasalaam deetana markii hore zubayro uu xaqiisii qeyb ka dhimay iyuu u dhammaystiray markaasuu yihi waraabso ilaa kuraamaha biyuhu kuu gaadhayaan markaa kadib usiida markaa waxaa la eegayaa nabigu waa kan xukumay caleyhi salaatu wasalaam mar hadduu xukunkii xaq yahay oo shuruuddiisii axkaamtiisi wixiisii la eegay xukunkaasi u fulaya wayustaxabu waxaa haboon an yajlisa lilxukmi garsoorka inuu u fadhiisto fii mowdicin fasiix maxkamad balaaran maxkamadu inay meel ballaaranta cidhiiri aanay ahayn baarisin muuqata oo meel luuqa ah, oo la daydeeyo oo maarata lagu kadeedmayo inaanay ahayn baa wanaagsan yasilu ilayhi kullu axad qof kasta uu soo gaari karayo buur dhakadeed fuuli maayo odayaashii iyo islaamihii iyo dadkii itaalka daraa aanay markaas sooma fuuli karaynin halkaana tegi maayo wuxuu yihi walaa yaxtajibu dadka iska qarin maayo ilaa licudin cudurdaar inuu jiro mooyaane de waktiyadii markaa garsoorka la qabanayo walaa yajlisu lilqadaai garsoor ugu fadhiisan maayo fi lmasjidi masjidka maxkamad ka dhigan maayo waay buuqiy waxa waa laga ilaaliya masaajidka fain itafaqa hadday isku beeganto juluusuhu fiihi isagiioo fadhiya oo faxadarahu lkhasmaan waxaa isku aadamay isagoo masaajidkii fadhiya iyo dadkii haystay u yimid halkii loogu yimid noo garnaq baa layii de imika waxaan filayaa qudaadeenu halkaa kuma garnaqaanta waa halkii ukaala marka shaqada kujir shaqadi maka lama meesha lagu qabtaba qudaadii islaamka dena ukmayaa kala ukuma la ohanaya nabiguna alay sala saas u meel alla meesha loogu imaado iyu ku kala xukumay marka de wuxuu u banaan karaa inu ama dalbado ama uu kaxeeyo de meeshiisi la tago oo wixii uu markaa fain itafaqa juluusuhu fiihi haddii ay markaa kulanto oo isku beeganto isagii oo fadhiya faxadarahu lkhasmaan deetana ay markaa dadkii eh, dacwoonaya yimaadaan lam yukra waba la karaahaysan maayo an yaxkuma baynahuma inuu kala xukumo way isku beeganto nabiguba alayh salaatu wasalaam waa ku kala xukumay masaajidka dhediisa wayustaabu waxaa fiican an yajlisa inuu fadhiisto mustaqbila qiblati isagoo qiblada ku aadanoo qiblada ujeeda waa sida ashrafmajaalis weeyaan wayjlis inuu fadhiisto wacalayhi sakiinatu walwaqaar isagoo xasiloon iyo deganaansha ka muuqdaan min gayri jabriyatin wala stikbaar isaga oo aan mucangagnimo iyo iskibrin iyo isweyneyn aanay ka muuqan jabriyada iyo istigmaarku isku dhow yihin ude tajabur ama maaragtay maaragtay qallafsanaan iyo ad adayg iyo iskibrin iyo isweyneyn weeyaan labadu wayatruku wuxuu ka daynayaa bayna yadayhi hortiisa alqi matra sanduuqi waraaquhu ku jireen de faylalkii ay ku jireen malkii hore de malaha waxaan imika dee shalfiskan agga dambala dhiganayaa malaha may jirin sanduuq baa dee lagu ridayo maaragtay faylka iyo waraaqaha haddaba wayatruku bayna yaday ilqimatra sanduuqiibuu ishordhigayaa makhtuuman isaga oo khatiman oo de marka loo xidho ee la qufulo ayaa haddana lagu dhejinayaa khatmiga khatmiga lagu dhejinaya waxa weeyaan ama shamac ama dhoobo iyo wax lamida dhoobo qoyan ama shamac dhalaashan ayaa lagu dhejinaya marka saa saa loogu qabto ayuu khaatamkiisii oo calaamadiisi iyo ay ku qoyan ayuu intuu qoyan yahay saa ugu dhejinaya markas wadana ka qaadaya deetana waxaa ku sawirmaya shaabadiisii baa ku sawirmaysa inaan markaa la furin ilaa haddii la furo wixii ukala kala jabaya sooma ilaa halkii ay iska qabsanaysay daboolka iyo iyo saduqa iska qabsanayeen iyaa labadii la isugu qabanaya dhoobadan ama shamacan haddii la furo u kala u kala jabaya shabciyana isma qabsanaya mar dambe lagu engegeyey haddaad dib u dhalaalisana khaatimkii aggeed ka keeni qaadigaasito halkan ugu jiraa meelaad ka keentaa ma jirto markaa isagii shaabadaysan oo khatmisan ayuu halkaa dhiganaya waaya wayajlisulkaatibu wuu fadhiisanayaa qoraagiisii biqurbihi agtiisa ayuu soo fadhiisanayaa liyushaahida maa yaktubu si qaadigu isha ugu hayo waxa uu qorayo inuu saxsan yahay iyo in kale wayustaxabu waxaa fiican allaa yaxkuma inaanu xukunka ridin ilaa bimashhadin min ashuhuudi meel ay markhaatiyadii goobjoog ka yihiin mooyaane wa bimaxdarin min alfuqahaai fuqahadiina ay joogto oo qaabka xukunka uqaadaya siduu wa leeya ay markaa eegayaan oo de la tashanaya markuu ubaahdo ahlulfatwihi waa inay meesha joogaan yaa fiican khasab maaha markhaatiyadii inay joogaan iyaa iyaduna fiican waayahay waayo dee su-aal loo baahan karaa arrin baa soo kordhi karaa fain itafaqa amrun mushkilun haddii ay haddaba meesha kusoo aadanto arrin markaa ishkaal geliya oo markaa madmadow ku jiro shaawarahum fii fuqahada kala tashandee faida tadaxa lahu lxaqu xaqi markii u cadaado ciddii markaa dee lahayd xakama bihi wuu xukumi wain lam yatadix haddii ay waxba u cadaan waayaan akharahu wuu dibdhigayaa xukunka rididiisa ilaa an yatadixa ilaa intaay wax kala cadaanayaan waay dee xukunki or cadaanan ridi maaye ilaa inta xukunku cadaanayo ayuu sugi haddii ay markaa wax cadaan waayaan weeyaan waayahay walaa yuqalidu hayrahu kale alidan maayo markuu ukumayo qaadi kale ayaa sidaa ukumay hebelba saas masladaa saasuu ka qabaa ana isagaan iska qalitay socon mayso haduu mujtahid yahay weeyaan oo de qudaadii mujtahidiintabaa laga hadlaya ama qaadigii de muqalidka markan de madhabkiisa qalidanayay iyuu dee ku xukumaya waa qaadi daruura isagu meel daruuro oo dee aan mujtahidiini joogin iyuu isagu qaadi ka noqdaa marka madhabkiisii iyuu isagu xukumi waqiila waxaa la yihi in xadarahu maa yafuutuhu haddii uu ku yimaado wax aan ku simayn oo seeg dhaafay kalxukmi bayna almusaafiriina dad musaafiriin oo socota ah garnaqoodii oo kale wahum cala lkhuruuji oo diyaargaraysano inay socdaan doonay isna masaladii uma cadda jaaza markaa waxaa bannaan an yuqalida hayro inu cid kale iska qalito qolaa sidaa tir kii mujtahidka ah xaaladaa ha qalita bay yidhaahdeen laakiin oo wa yaxkuma u sidaa ku xukumo lakin musanifku muxuu ku yidhi walaysa bishay warkaasi war soconaya ma aha maxaa ninkani waa mujtahid an ixkum baynahum bima anzla allah wii ilahy so dejinta lagu kala xukumaya mar haddii uu markaa kitaabkii ilaah iyo sunadii nebiga xukunka ka qaadan karayo hebel baan ka qaatay ama sida shaafici qabaan ku xukumay ama sida abu xaniifa qabaan ku xukumay ma soconayso waxaa la doonaya kitaabkiiy sunada wii uu ka fahmay inuu ku xukumo waa kii mujtahidka ahaa marka laakiin kii kale oo inaga sheeg imika waxaan joogaa waa wada qudaatu daruura weeyaan madaahibun baa wax lagu xukumay waa iska naadir qofku de inuu masale iyo laba iyo inuu maarata eh, darajatulijtihaad ka gaaro masaa'il kooban way dhacdaa laakiin qof sidii aimadii hore wasaa'il اdiin abwaabta oo dhan min kitaabi طahaara ila alcitqi isagu ijtihaadkiisa ku xukumaya waa wax aad u naadira beri hore umada ugu dambaysa wuxuu yihi wain xadara khusuumun haddii ay yimaadaan dad isdacweynaya oo yani dawado badan dad badanoo yani dacwado badani hadday yimaadaan badaa biاwli alwli se usoo kala horeeyeen ayuu markaa dawada doodaha u qaadaya fain kaana fiihi musaafiruuna qadamahum dad musaairiin haday ku jiraan waa lasoo horeysi iyadoo xaaladooda la eegayo ilaa an yakuruu inay bataan mooyaan falaa yuqadimuhum ah, lasoo horeysi maayo marka haday badan yihiin waqtiga iyagu qaadanayaan lasoo horeysi dumarkeena waa saasoo kale hadday dumar ku jiraan dacwadda ay dumarku ku jiraan ayuu soo qadimaya dumarka hore meesha markaa looga fasiro waa haddaanay badnay fain istawaa jamaacatu fi xuduuri qaar hadday isla yimaadaan hal mar aw ashkala saabiqu minhum ma la kala garan waaya say u kala hor yimaadeen uqrica baynahum waa loo qori tuuri faman kharajat calayhi lqurcatu qofkii qorigiisuu soo baxo ayaa qudima la hormarinayaa oo dee qurcadu markii xuquuqdu ay sinaato shareecada waata ku soo aroortay in lagu kala saaro walaa yuqadamu saabiqu fi akara min xukuumatin kan haddaba soo hormaray ama qurcaha ka hormaro ama imaatin kabaha kusoo horeeye hal dacwad baa loo qaadaya marka hore dacwaddaa marka loo qaaday taa laga garnaqo waa inuu baneeyo meesha dacwad labaad baan wataa safka agga dambe kaso qabsala wayusawii bayna alkhasmayni fi dukuuli walmajlisi wuu simayaa labadii isdacweynayey markuu u garqaadayo usoo gelidda waa inay mar usoo wada galaan walmajlisi fadhiga halkay fadhiisanayaan isku meel bay fadhiisanayaan midna halkaa kasoo fadhiisan ma ohanaya iga soo horjeedsa ma ohanayo iskusibu ufariisinay haddaani muslim iyo gaal kale ahayn waynu soo aragnay iyada maaragtay ama dee inagu mala hore baynaan soo arag ma soo marnay isku ege kulley minhaajku halkan kale ku sheegaa ya kani way soo socotaa tani fain kaana axaduma musliman sax wey wayusawi bayna alkhasmayni fi dukuuli wاlmajlisi wاliqbaali calayhima soo qaabilida uu qaabilayo midna kasii jeedsan maayo midna u jeedsan maayo walinsaati ilayhimaa u dhagraaricinta uu dhegaysanayo isku si waa inuu u dhegaysto ee midna markuu sheekeynaya aanu iska mashmashquulin midna aanu si fiican u dhegaysanin cadaaladdii baa la ilaalinaya waxyaalahaasi waa waajib marka maaha sunno maaha waxyaalahaasi waajib weeyaan taswiyadu waajib fain kaana axaduhumaa musliman mid hadduu muslim walakharu kaafiranka kalena gaal yahay qudima lmuslimu cala lkaafiri muslimkaa laga hormarin gaalkii fi dukuuli soo gelidda wa rafacahu aleyhi fi majlisi majliskana saasoo kale ayuu uga horeysiinuga eh, saraysiinayaa meel ka sareysa ayuu fadhiisanayaa oo waxay markaa eh, haqi iyo ay warinayaan cali radia allahu tacaala canhu iyo yahuudigii markii ay isula yimaadeen shureyx eh, waa kii dee markaa cali radia allahu taala canhu soo saraysiiyey xaggii fadhiga markaasuu waxa ku yihi ina khasmi law kaana muslima ali cali baa yaa maarata soo fadhiistay ina khasmi law kaana musliman eh, lajalastu macahu bayna yadayka walakinii samictu rasul sl yaqul laa tusaawuhum fi lmajaalisi xadiikaasay qabsadeen hala sinaanina gaaladii eh, kaasuu markaa oo markaa aarkaa cali ah eh, dee nabigana si marfuuca uga warinayo iyo qisadaasoo cali radia allahu tacaala canhu halkii yahuudigu fadhiistay aanu fadhiisan meel ka fiican u fadhiistay iyay markaa cuskadeen culamadu iyo alislaamu yaclu walaa yucla caleyh wuxuu yihi walaa yudiifu axadahumaa midkood ma marti qaaday maanta adada adada insha allah nagaadugu qoranta labadii de marka cadaaladdarada bilaabatayba labadiina meesha isu ufadhiyo oo dacwadoodii la qaadayo haduu yihahdo caawa qadada waa xaggayga kana aanu la hadal markaa waxaa laleeya cadaaladdarra meeshaa ka dhaca wuxuu yihi walaa yusaaruhu si hoosa lama hadlayo lama faqayo walaa yulaqinu axadahumaa dacwa midkood dacwadda uma toostoosinayo uma laimayo isagu sidaa dhoo sidaa dhoo sidaa dhe marka dacwaddii isagii baa ogey bay noqonaysa walaa xujatan doodiisana uma hagaajinayo iyo xujadiisa hadday jaban tahay doodiisu uma saxayo uma hagaajinayo walaa yucalimuhu kayfa yaddaci buu weliba sheekhu xataa siduu u dacwoonayo mudaciga ma barayo isagu waa waqiila qiil baa le yajuuzu an yucallimahu waa dad badani ma yaqaanaan qaabkii dacwadda u hagaajisanayaane ha maaragtay usheega imka qaarkood way waxay ku ohanayaan qaadi waxaa iyo waxaa dhacay saaiyo saasuu igu sameeyey taa kaleu igu sameeyey sidaa kalena igu sameeyey halkaasuu ka aamusaya deetan da warun baad ii sheegtee maxaad iga rabtaa aniga wuuu ka wuxuu kaa rabay kugu sheegin soo ma waa inuu yidhaahdo waxaan doonayaa in xaqiiga la iiga qaado codsiba imanka kuwa nimanka waxay hahdaan maxkamadda maxaad ka codsanaysaa maxkamadda maxaad ka dalbanaysaa aa marka waa u hagaajin runtii qofkii dacwadii dee loo hagaajinayo ila markuu warbixin uun ku siiyo qofkani muu dacwoon kolkuu yihahdo saasuu igu sameeyey taasuu igu sameyey taa kale igu sameyey saasuu igu sameeyey caynkaasaa dhacday saasaa dhacday saasaa dhacday saasaa dhacday lacagtaydii si baan igu siin waay de warantay waa inaad raacisid waxaan ka codsanayaa maxkamadda sharafta le saasa yihahda waxaan ka codsanayaa maxkamadda sharafta le in xaqaygii la iga qaado fuqahaduna saasay koranayaan waa inuu qofku dalab raaciyo dacwada shuruudeeda waa kamid an ah takuuna dacwa mulzima dacwaddu inay qofkan wax ku waajibinayso meesha waa inu codsi jiro wax markaa la sameeyo wuxuu yihi walahu an yazina can axadihimaa maa lazimahu waxaa u markii xuquuqdii ay sugnaato inuu midkood lacagtii lagu yeeshay uu miisaamo ama uu ka tiriyo barigii hore la saari jiray danaaniirta iyo wixii iminka waa laga tirinaya kunkii doolar gu qaadi waa kan markaa inuu ka tiriyo deetana kii kale ku wareeji waa walow an yashfaca lahu ilaa khasmi waxaa kaloo u banaan inuu u kala ergeeyo oo uu idhaahdo haddaba waad ku yeelatay waanan kuu xukumay laakiin wax ka dhaaf wax ka saamaha saasoo kale inuu ku yihahdo u kala ergeeyo iyaduna wacaab wa awalu maa yanduru fiihi haddaba qaadigii marka lasoo magacaabo waxa uu ku bilaabayo inuu fiiriyo waa amrulmaxbuusiina dadkii xidhnaa ama almuxabasiin labada nusqo way dadkii xidhxidhnaa inuu arrimahooda eego magaaladan loo soo magacaabay yaa jeelka ku jira uu yidhaahdo maxaabiistii soo maro ar maxaa lagugu xidhay adigana maxaa lagugu xidhay kan kale maxaa lagu xidhay malafaadkoodiina maarata faman xubisa bixaqin qofkii gar lagu xidhay raddahu ila alxabsi xabsigiisii buu ku celinayay waman xubisa bigayri xaqin kii xaqdarro lagu xidhay laiska xidhnaa un alla wuxuu ku xidhayay baanay jirin khallaahu ama dee waxaan sax lagu loo qoray waa lasii daynaya waman iddacaa ka isagu sheegta anahu xubisa bigayri kasmin cid haysataaba inaani jirin laska soo xidhay cid alla cid markaa la dacwoonaysaaba inaani jirin layska soo xidhay un kii sheegta naadaa caleyh ogeysiis buu bixinaya waa ninkaa hebel hebel walal baafinaya naadaa caleyda u baafinayaa wey yani ninka hebel hebel ciddii soo xidhatay ha timaado uma markii markaa cid weydo iyuu dhaarinaya in laska soo xidhay markii uu dhaarto wayukhaliihi sii daynay uma yanduru fii amri laytaami wlawsiyaai haddana wuxuu eegayaa agoomihii iyo dadkii mas ka ahaa loo dardaarmay haye si saxa hawlahooda ma loo ma kala socdaan mise wax khariban baa jira uma fii amri umanaa'i lqaadi haddana wuxuu eegi dadkii markaa qaadigu uu u magacaabay agoomaha iyo awqaafta iyo wixii lamidka ahaa marka awsiyaduna dee qofkan aabihii aabihii baa usii dardaa carruurta aabood baa sii dardaaray umaradana maxkamadaa soo magacaabo waxaaso dhan buu eegaya uma fii amri dawaali waluqaati waxyaalihii baadida ahaa iyo luqadadii la helay iyo axkaamtoodii iyuu iyadana eegayaa maxaa markaasi waxa weeyaan de ijraacaadkiisii marayoo loo baahnaa maray maxaanse marin wuxuu yihi wain kaana alqaadi qablahu haddii uu yahay qaadigii ka horreeyey laa yasluxu lilqadaai mid aan garsooro noqon karin ee la magacaabay naqada axkaamahu kulaha axkaamtiisao dhan wuu jabinayaa asaaba fiiha aw ama sax noqdaan ama khalad ha noqdaan ganaa ah, ayaa markaa la yska magacaabo qaraabakiil iyo waxaan maarata meesha iska yimid iska dhex fadhiyey meesha markaasuu markaa deetana qaarn markaa waxyaaluhu iska xukumayey wixii uu xukumayey maxaa sixiya maxaa qalada la eegi maayo waa xashiish waa la iska daadinayaa buuri sheekhu marka de waxa la yidhah hawshaas imika way adkaanaysa haddii sidan la yidhaahdo de waxay noqonaysaa wax badan baa iska sidaase haddii la yidhahdo marka wixii o dhan daadiyo culays badan iyo dhibaata ka iman iyo haddana de waxaa laga yaabaa marar fara badan garsoorayaasha laftoodiiba de marar badan liita wati yani fasaad fasaad zamaan wax la yidhaha dhacay waxaa laga yaabaa kan dambe laftiisu inuu kuwii hore doonaya inu xoogaa shilima ka qaado oo uu yihahdo xukumi jiraan mid aan baa idin xukumay maaragtay ahalba u dabeetna dib haddana ina isagii usoo wada maraan shaashaahii ka wada ururiyo markaa waxay culamadu kol haddii hazali iyo duu shawka mid duu shawkihi ah haddii uu magacaabay cid markaa yani waxa wey awoodli qaadigii garsoore ay magacowday wixii aan aanay caddayn inuu nas khilaafay ama ijmac khilaafay waxaas waa iska daynaya waay wuxuu yihi fain istacdaahu khasmun haddii qaadiga uu usoo dacwoodo usoo cawdo qof markaa dood qabaa cala alqaadi qablahu wuxuu ka dacwooday qaadigii ka horreeyey garsoorigii ka horreeyey qabto oo maxaa dhacay dee waxba igu samey lam yuxdirhu qaadigii la keeni maayo xataa yas'alahu camaa baynahum ilaa horta isaga weydiiyo maxaad ku haysataa qaadigii iga horreeyey fain idacaa calayhi maalan asab hadduu iga dhacay aw rishwatan akhadaa ama lalushba iga qaatay calaa xukmin maru markaa noo garnaqayba laaluushiga qaatay axdarahu ah, de marka xoolaa igaga maqan bu yihi soo ma maqan hadduu yihahdo waa la keenaya waa loo garnaqayaa marka wain qaala hadduu se xakama calaya bishahaadati faasiqayni aw cabdayni wuxuu igu xukumay laba eh, faasiq ama laba adoon markhaati ay fureen buu igu xukumay hadduu yidhaahdo laakiin aanu odhan xoolihiina saasaa la igaga qaado xoolihii baa maqan aanu odhan ma sheeganin way qaadigan marka de waa qaadi casilan oo imika qaadi ahayn garsoore maa kan la xukumaya kan la dacweynaya faqad qiila yuxdiruhu qiil baa wuxuu leeyahay waa la doonaya waa la keenaya waana sida muctamadka maxaa yeelay waxaanu sheeganay wax weeyaan hadhowto in markaa ay wax ka soo baxaan baa dhici karto xaq uu yeesho wa qiila qiil baale laa yuxdiruhu may keeni maayo oo la dalbi maayo loo yeeri waaranka loo jari maayo qaadigii hore xataa yuqiima almudaci bayinatan anahu xakama calayhi ilaa iyo mudacigan dacweynaya uu keensado markhaatiyo arinkan uu sheegayo ka markhaati kacay arrinkan uu sheegayo markhaatiyo ka markhaati kacay hadii uu keensado markaasaa qaadigii la doonaya maxay qoladani diidan yihiin waxay leeyihiin de waxa weeyaan waxaa iska iman do kuwii uu hore uxukumay oo arrintan qaadiguna mansibkiisu waa mansib in la ilaaliyo u baahan ilan haddii qof kastoo la xukumaa inta badan kuma qanco markaa intii uu meesha joogay inuu dhowr boqoloo qof xukumay baa laga yaaba dee maalin walba maxkamadda miyaa lasoo taagi maalin walba iska laalaadinaye markaa marka ay wixii caddaato oo calaamada ay muuqato in ninkani uu dee gar leeyahay markaasaa qaadigii hore loo yeeya haddii kale loo yeehi maay bay qolada fain xadara haddaba haddii uu yimaado qaadigii hore oo waqaala uu yidhaahdo xakamtu calayhi bishahaadati xurayni cadlayni laba xor ah oo cadaalad leh markhaatigoodii baan ku xukumay wuu iska hadlaya falqawlu qawluhu maca yamiinihi haddaan markhaati la haynin isagunbaa la rumaysanaya qaadiga waayo mar haddii ninkan uu garsooro yahay asalku ninkani ammaanad sharcigabuu haya ammaanadaa sharciga ah ee uu hayo ilaahay baa maaratay kala xisaabtamaya waa sidii markaa qofkii ammaanada caadiga ahayay ah oo kale ee wadiica ahaa dee marka alqawlu qawluhu biyamiinihi waana la dhaarinaya sida muctabadkaa waqiila waxaa kaloo la la dhaarin maayo oo ninkani waa amiinu sharci waxba la dhaarin maayo mansibkiisa iyaa la dhowraya oo la ilaalinaya markaa lama dhaarin ayuu qiilkaasi leeyahay walawalu asaxu ka hor asixa badan maxaa yeele maanta mudaca calayhi buu noqday dee albayinatu cala lmudaci walyamiinu calaa man ankar buu xadiidku ah wain qaala hadduu yidhahdo jaara calaya fi lxukmi xukunkii uu i xukumay dulmi buu ahaa hadduu yidhaahdo nadara fi lxukmi qaadigan cusubi wuxuu eegi xukunkii qaabka u dhacay fain kaana fii amri laa yasuuqu fiihi lijtihaadu haddii arinku uu yahay arin aan ijtihaad ka banaanayn de marka ay caddahayna inuu qalad yahay naqado u jebinaya xukunkii markuu eego hadduu arko xukun qalada arrintuna arrin ijtihaadiya aanay ahayn ee arrin shareecadu ay bayaanisay ay tahay wuu jebinayaa wain kaana yasuuqu arrintu arrin ijtihaadiya oo culamadu ku kala aragti duwan yihin hadday tahay wa waafaqa ra'yahu siduu isaguba aaminsanaana ay waafaqdo lam yanqudu de burin maayo lababa is waafaqsan yihinbe wain khaalafahu siduu isagu u arkaya khilaafto fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midig wuxuu leeyahay yanquduhu wuu burinayaa maadaama uu ra'yigiisi khilaafsan yahy waa weji laakin daciifa weeye qowl yani waxa weeyaan aada looga xoog badany wathani ka labaad waa muctamadkiya laa yanquduhu an alqaacidata an alijtihaada laa yunqadu bilijtihaad la jabin maayo masle ijtihaadiya qaadigii kaa horeeyey xukunkii uu gaadhay ma jabinaysid koltii masladu ijtihaadi tahay faslun ama baabu sifati alqadaa halkan wuxuu kaga warramaya musanifku raximah llahu tacaala ifadii qadaaga ama tallaabooyinkii garsoorku uu marayey <clears throat> wuxuu yihi idaa jalasa bayna yaday lqaadi garsoori markay soo hor fadhiistaan khasmaani labadii maaragtay isdacweynay falahu an yaquula lahuma qaadiga waxa u furan inuu ku yidhaahdo takalamaa hadla walahu an yaskuta inuu iska aamusana waa caadi xataa yabtadia ilaa iyagu ay hadalka bilaabayaan <clears throat> hadlana wuu odhan karaa inuu de maaragtay isagu iska aamuso iyagu eego lakiin mudacigii isagaa hadli dooneena iyaduna waa u caadi de iminkana waraaqay soo qoranay dacwaddii oo qoran ayaa inta badan lasoo gudbisanaya fain idacaa kulu waaxidi minhumaa cala alaakhari xaqan haddii mid waliba uu ka kala dacweynayo oo mid waliba sheeganayo qudima saabiqu minhumaa bidacwa kooda hor sheegtay dacwadiisaa horta la qaadaya faida nqadad markay taasi dhammaato khusuumatuhu isaga dacwadiisii markay dhammaatoo la xukumo sumica dacwa alaakhari kii kala sheegashadiisa iyo la bilaabo fainqaaca axaduhuma alkalaama calaa saaxibihi midkood hadduu hadalka ku bergooyo ka kale aw dahara minhu ladadu ama ay ka muuqato qalooc hadalkiisa qalooc ka muuqdo ladadku sidiisa waa waa muranka lakin iminka yani waxay ujeedaan yani wax qalooc ah ama muran siyaadoon loo baahnayn ha noqdo ama edeb darre kale ha noqoto aw suuu adabin waa kaaku yidhi ama edab daraa ka muuqatay nahaw jooji buu odhanaya fain caada hadduu ku celiyo zabarahu zabarahu ay zajarahu weyaan wuu u diidayaa weliba si adag uu adkaynaya arrinta oo tahdiid iyo goodi buu u raacinaya fain caada hadduu ku noqdo cazarahu saddexaadka tacziir buu ku dhigaya ama jeedal baa lagu dhufan ama de waa lacaay soo garan weysid oo de edab daran tahay waa tacziir weeyaan <clears throat> fain iddacaa hadduu haddaba qofkan dacwad ooguhu uu sheegto dacwa hayr saxiixa dacwad aan sax ahayn oo shuruudihii dacwadda iman doonaan aan kulmisanin lam yasmacha ma dhegaysanayo dadka kalunbuu maarata dacwaddooda qaaday ha soo hagaajiso dawadiisa wain idacaa dacwaa saxiixatan haddii dacwadda uu keensaday ay tahay dacwo saxiix oo shuruudii laga helay qaala lilaakari markuu ninkani dacwadiisii gudbisto uu yidhahdo saaiyo saasuu igu sameeyey xaqaygii in lay siiyaan doonayaa sidaa markuu yidhaahdo layga qaado qaala lilaakari kii galu wuxuu ku leeyay maa taquulu fi maa yaddaciihi calayka waxa uu kugu sheegtay maxaad ka leedahay wa isagu wuxuu laa yaquulu waxba odhan maayo qaadigu xataa yuaalibahu mudaci ilaa mudacigu uu yihaahdo ii weydii qaadi oo taa uu sii raaciyo xaqaygii in laiga qadaan doonaya adoo keliyii keliya kuma fille wa anaa muaalibuhu biljawaabi waa inuu yidhaahdo inuu arintaa ka jawaabaan doonayaa walaysa bishayin bu shah kol dunia aqigaa laiga qaado inuu maaratay waxa weeyaan jawaabaan doonaya hadal fain aqara hadduu qirto wixii lagu sheegtay lam yuxkam caleyhi la xukumi maayo xukunka la ridi maayo wey xukunka lagu dhawaaqi maayo waayo qiraalkii baaba iskaga filan xukun badan loo waba xukun loogama baahnaba oo warku de sugan yahay mar hadduu qirtay laakiin haddana la xukumi xataa yuaalibahu lmudaci mudacigu haduu ha la ii xukumo xukunka iigu dhawaa qaadi ilan kelimadan qaadiga afkiisa ka so baxaysa waa kelimad culus khalaas hadduu yidhaahdo waxaan xukumay in arrintaasi lugugu leeyahay kelmadaas khalaas waa kuwa nimaka baakashan ku dhuftaan waxaana ku dhufanayaan waa iska uun ya dubahan yaray meesha ku garaacayaan waxba dubahaasi kelmaddanaa ka culus kelmaddaasi hadday soo baxdo waan kugu xukumay uu yidhaahdo khalaas xataa hadday markhaatiyadii ka noqdaan markuu yidhi maalka kunkaa doolan lagugu leeyahay baan xukumay sidaa markuu yidhi markhaatiyada hadday ka noqdaan khalaas xukunkii u dhacay waaya wain ankara hadduu dafiraha daba muddaca calayhigii falahu waxaa u banaan qaadigii an yaquula inuu ku yihahdo mudaciga alaka bayinatu markhaatiya miyaad haysataa walahu waxaa kaloo u an yaskuta inuu iska aamuso isagu ha hadlee de oo ha yihaahdo dee markhaatiyadaydii baan haysta isagu ha yihahdo fain qaala hadduu yihaahdo maa lii bayinatu markhaatiya ma haysto falqowlu qowlu lmuddacaa calayhi maca yamiinihi dee muddaca calayhiga ayaa warka iska leh isagu baa dhaarinaya hadduu markaa dhaarto khalaas isagaa loo xukumay walaa yuxallifuu qaadigu dhaarin maayo mudaca calayga xataa yuaaliba almuddaci ilaa muddacigu hala ii dhaariya yidhaahdo kolkuu dafiro ee ninka lagu yihi markhaati maystaa may uu yihi iska aamusaya qaadigu isagu ha yidhahdo markaa ii dhaari qaadi laakiin qaadigu dhaaro un ma odhanayo ninkaan codsanba in ninkan la dhaariyo adigu markaa dhaaran ma odhanaysid waxay noqonaysaa arrin aan laguu diran baad gashay inaad ninka dhaariso adigu waxaad fulinaysaa ninkan codsigiisi ninkana ii dhaarikuma odhan marka markuu ii dhaariku yihaa ayuumaad dhaarinaysaa cidda markaa eh, dhaarinaysaana waa xaakinka xaakinka ayaa dhaarinaya eeg baashu ijraa bay leedahay dacwaddu nidaam bay martaa hadduu ii dhaaro un isag intaas ula hadlo yidhaahdo ku dhaaro inaanan kugu lahayn wallaahi bilahi inaan adigu lahayn yidhaahdo waxba kama jiraan dhaartaasi dhaar markaa xukun ku dhacayo ma aha waa in garsooraha uu ihahdo garsoora ii dhaari deetana garsooruhu uu dhaariyo dhaarta dhaarintaa garsooraha ayaa xukun ka ratibmaya walidalik dadka banaanka isku soo dhaarsaday waxaasi dee dhaar ahaan way qabanaysaa dhaartii haddii uu de yahay laakiin xukunkii kuma dhismayo xukunku wuxuu ka dhismayaa dhaarinta qaadiga wuxuu yihi fainaka la can ilyamiini dhaartii hadduu ka maago muddaca calayhigii raddaha raddahaa cala lmuddaci wuxuu dhaarta ku celinayaa radahadaasaa qurtubayki ku qorane cala lmudaci wuxuu dhaarta dib ugu celinayaa mudacigiiyo alyamiin اlmarduuda ayaa la yidhaahdaayo cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu iyo iyay u cuskadeen iyo xadiid xaakim warinayo in nabigu alayhi الsalaatu wasalaam uu dhaarta ku celiyay calaa saaxib اxaq yani mudacigii waa meel markaa isku haystaan markii uu kani dhaaran waayo mudaca caleyga mudacigii baad leedahay dhaara ma dhaaranaysaa adigo aan kuu xukumin hadduu markaa dhaartun baad uxukumi lakin haduu isagna dhaaran waayo waxba u xukumi maysid baa ila wax lagu kala rajaxaa la doonaya markhaatiyana muu keensan manuu dhaaran maxaad ku rajixi wax lagu rajaxaa markaa ma jiro hadduu kaasi dhaaran waayo alqada binukuul madhabkeennu ma qabo ka maagidda iyo ka aamuska uu kaasi dhaarta ka aamusay in xaqii lagu saaro oo lagu xukumo shaaficiyadu ma qabto wuxuu yihi fain xalafa mudacigii hadduu dhaartay markii dhaarta loo soo celiyey istaxaqa markaasuu xaqu yeelanayaa in loo xuko aqiisi waa sugnaanaya wain nakara isagiina hadduu dhaaran waayo isagiina ka maago sarafahumaa labadaba u saaraya de baxa buu odhanaya maxaa la xukumi si allas wax la xukuma ma jirte wain qaala lmudacaa calayhi haddii haddaba eedaysanuu yidhaahdo bacda nukuuli intii uu dhaartay ka maagay kadib anaa axlifu anaa dhaaranaya lam yusmac warkiisaasi macna ma samaynayo waayo xaqiisii markii uu ka maagay dhaartii iyuu dhacay waaya laakiin waa haddii mudacigu aanu dib isaga dhaarta ugu haddii mudacigu ihado isagu ha dhaarto intuu ihahdo ana isnagu ihahdo anaa dhaaranaya oo labadooda isla ogolaadaan mudda mudda muddaca caleyhigu dhaarto markaa dib waa loogu soo celinaya isagu ha dhaartay wain qaala lmudaci bacda nukuuli haddii mudacigii markuu isaguna dhaarta ka maagay kadib uu yidhaahdo anaa axlifu imika dha markuu baxa la yidhi nukuulkii isagana lagu xukumay ayuu soo noqon kas qaadi waan dhaaranaya wuxuu ku sheekhu lam yusmac warkiisa la dhegaysan maayo waayo xaqiisii wuxuu dhacay markii uu dhaartii hore ka maagay khalaas ilaa an yacuuda fii majlisin aakhara majlis kale inuu maalin kala yimaado oo wayadaciyo dacwad cusub uu oogo mooyaane oo wayankula lmudacaa calayhi mudaca calayhii maalintaa dambana uu dhaaran waayo oo lagu soo celiyo markaasuu markaa dhaaran marka halkaa maxaad ka fahantay in markii maalintii hore dacwaddii la eriyey la saaray inuu dacwad cusub soo oogi karo markaa waa naska shaafici daahirkiisa sida laga fahmay laakiin madhabku waxa wey kol haddii ay dhaaran waayeen oo la saaray isla dacwaddaa mar lama qaadayo dacwaddaasi saasay kugu daysay haddaanu markhaatiyo keensanin hadduu markhaatiyo keensada iyadu waa waa baab kaledi marka waa la qaadaya haduu yahado markhaatiyaagu taa qaado waa la qaadaya dacwadi wain qaala lmuddaci muddacigu hadduu yidhaahdo bacda alcajzi can iqaamati اlbayinati markii uu markhaatiyo waayey markhaatiyo markuu ka caajizay keeni kari waayey kadib buu haddana wuxuu yihi lii bayinatu waan soo helay imika markhaatiyaan haystaa sumicad bayinatu waa la maqlaya waayo de marka hore waxaa laga yaabaa in uu waayeyba cid alla cid markhaati cid markaa arrintaa ogeyd uu waa lakiin marka dambe uu soo ogaado hebel iyo hebel inay arrintaa ogaayeen markaa markan dambe uu keensaday waa la qaadaya waa la maqlaya wain xadarat ilbayinatu markii uu dacwadda oogay haddii markhaatiyadiisu ay joogaan lam yuaalab biiqaamatihaa laguma khasbayo wey inuu markhaatiyadiisa uu maaragtay soo joojiyo yani ay markhaatigii furaan e maxaa u banaan waxa u banaan markhaatiyadii qaadi waan haystaaye laakiin waxaan doonaya inaad ii dhaariso taasaa iiga dhow inta markhaatiyada la dhegeysanaya haddana cadaaladooda la eegaye waa hawl dheere waxaaba ka dhow dhaartae ii dhaari qaadi deetana way u banaantahay marka isagoo le markhaatiyaan haystaa inuu haddana odhan karo inuu ii dhaartaan doonaya waa caadi hadduu markaa kani dhaarto muddaa calaygu wuxuu xaq u leeyahay muddacigu inuu markaa markhaatidii soo joojiyo deetana dee dhaartiisina ay been noqoto wixiina lagu xukumo fain shahiduu hadday markhaatigii furaan wa kaanuu fusaaqan dad aan markaa markhaatiga gelayn ay yihiin faasiqiina dad markaa cadaalad darre lagu ogyahay ay yihiin qaala lilmuddaci muddaciga wuxuu ku odhanayaa ma odhanayo dibjirtan iga saar ma odhanayo muxuu odhanayaa zid fi shuhuudi soo kordhi dhakaatiirta soo kordhi ilan waa asturaya kuwan laftooda <laughs> qaadigu waxbuu asturaya marka maba odhanayo kuwan kuwan xataa ma aqbalaya ma odhanayo waar kuwan ma aqbalaya kuwa kala keer ma odhanayo wuxuu kuleeyahay soo kordhi marka maxaa loo yar fahmaya dadka iska da meesha jooga waxay moodayaanu in de nimankan maarata wax kale loo baahan yahay lakin nimankana ay caadi yihiin lakin haddii soo kordhi lagu yidhi hawshu waa adagta wuxuu yihi wain kaanuu cuduulan haddii ay yihiin dad looga qaateena oo cuduul ah wartaaba mim laakiin uu ka shakiyo inay wax ka khaldameen ay wax ka si noqdeen oo arrintoodu aanay sax ahayn ustuxiba waxaa fiican an yufariqahum inuu kala geeyo labada markhaati iyo wixii ka badanba uu mid mid u waraysto fa yasalahum oo uu weydiiyo kayfa taxamalu qaabkay markhaatiga u xambaarteen halkay ka dhacday arrintan wamataa taxamalu goormay ahay wa fii ayi mawdicin taxamul halkay ahayd goormay ahayd halkay ahayd qaabkay ahayd kiinee soo horeeyey dhinaceed joogtay miyaad taagnida miyaad fidhida su-aaluu weydiinaya oo balada ku ogaanayo waxaan xaqiiqadeed fain itafaquu marka hadday iswaafaqaan oo su-aalahooda ay is yimaadaan wacadahum weli hadda hadduu shakisa wuu wacdiyayaa marka fain habatuu hadday ku adkaystaan istuiba ustuxiba waxaa wanaagsan an yaquula limudaca alayhi inu mudaca alayga eedaysanaha ku yidhaahdo shahida calayka fulan wa fulaan hebel iyo hebel markhaatiga kugu furay waqad qabiltu shahaadatahuma markhaatigoodina waan aqbalay waqad makantuka min jarxihimaa waxaanan kuu ogolaaday oon kuu hir kuu suurogeliyey in aad aada durto waad duri kartaa markhaatigooda buu odhanay haddaad markhaatiga haysato ama inaad isdifaacdo way kadhaha sooma isdifaac maxaad isku difaacaysaa sheekadaas iyada marka waa iska waa iska ti waa iska ti un weeyaan marka inuu sidaa yidhaahdo iyaa u fiican haddaanu odhanina de u xukumana waa caadi ilan markhaatiyadii waa kan waa dad cuduula arrintiina way markaa waxa weeyaan way isku waafaqeen wuu xukumi karaa isagoo waxba saa odhanin haddana isagoo aan odhaninba de hadduu yidhaahdo ma ogoli markhaatigooda oo waa majruuxiin oo waan jarxinayaa ama waan duraya hadduu yidhaahdo waa laga dhegeysan fain qaala haddaba hadduu yidhaahdo lii bayinatu biljurxi ama biljarxi nimankan inay niman duran yihiin markhaatiyaan u haysta hadduu yidhaahdo wajaba imaaluhu alaaata ayaamin waxaa waajib ah in saddex maalmood laga sugo waaya cumar bn khaaab radi allahu taala canhu kitaabkiisii abu muusa alashcari u qoray baa waxaa ku jirta liman iddacaa xaqan haa'iban abadan amadan yantahi ileyh qofkii arrin maqan sheegta xaq maqan sheegta wakti u qabo markaa waktigii saddex maalmood ma badna mana curyurina maaha marka saddex maalmood kusoo agaajisaan leeya oo keenso nimanka wii aad ku durayso markhaatigooda haddaba de ninkan hadduu doona wuu baxsan karaa maxaa la saba welilmuddaci muddacigii haddaba waxaa u banaan mulaasamatu iska laalaadiyo iska laalaadiyo maaa laga wadaa daba soconaya kolkuu dukaa ka ibsan iska irdabataagnaanaya dibadu iska irtaagnaanaya gurigiisa markuu galo albaabku iska joogaya haddaanu ogolaan soo galo hadduu soo gala ilaa u soo gelaya haddaan soo galo odhanina iska joogaya ama isaga iyo ciddii u maaragtay kaashanayo mulaasamatuhu markaa inuu markaa iska laalaadayo ilaa an yahbuta aljarxu ilaa iyo uu oo soo caddaynayo inta nimanka niman duran ay yihiin de markaa khalaas xaq laguma lehe lama mulaasimi ila mulaasamadani waa nooc muxuu ahaye dhibaatayn qofku dhibsanaya markaa laakiin maadaama markhaatiyadii markhaatiya la hayo markhaatiyadiina weli wax lagu buriyaanay jirin xaq buu yeelanaya si aan xaqiisii u lumin inuu ninkan uu markaa waxa weeya dul joogo fain lam yati biljarxi haddii aanu la imanin caddayntii duridda kaana lilmudaci an yuaaliba bilxukmi mudacigii u aqule inu hado qaadi ii xukun markhaatiyadeedi way caddaadeen ii xukun qaadi xukunka iiri wuxuu ihi wain kaana shuhuudu majaahiila <clears throat> dadkan markhaatiyada fure hadday yihin dad aan la garanayn fain juhila islaamahum islaamnimadooda haddaan la garanayn ama fain jahila qaadigu haddaanu garanayn islaamahum inay muslimiin ba yihiin hadduu ka shakiyo aanu garanaynin rajaca fiihi ilaa qawlihim iyagunbu odhanaya muslimiin baa tihiin ha muslimiin baa kufilantahay ilain man malaka inshaaa malaka aliqraar weeyaan haddii aada la muranto ashhadu an laa ilaha illa shaddan amd rasul kugu filan doonaysaa kale hadduu ataa gaal ahaa marka ashhadu an la ilah shaddan amd rasul saasuu muslim ku noqdayba marka hadduu ku ihahdo muslim baanahay khalaas ka rumayso hala murmin wain jahila xuriyatahu xornimadu hadduu ka shakiyo lam tuqbal ila bibayina taas markhaati bay ubaahan tahay de xornimada haddii laga shakiyo shaki u yimaado layskula jiro addoommo iyo maaratay dad xori ay isku jiraan dee addoon maarata xornimadu qiraal kuma sugnaato caddayn bay ku sugnaato wain jahila cadaalatahu cadaaladooda iyo toosnaantooda hadduu ka shakiyo sa'ala can ismi kuli waaxidin minhum mid kasta magaciisa ayuu weydiinaya wa can kunyatii kunyadiisana uu weydiinaya maaragtay wixii lagu garanayay wa can sancatihi wuxuu ka shaqeeyo wa suuqihi suuqa uu ka tirsan yahay wa musallaahu masaajidka uu ku tukado wasma lmashhuudi lahu waxaa kale oo markaa iyadana uu de qorayaa weeye waaya ama yani weydii wareysanaya qofka loo markhaati furayo isagana maxaa la yadhaha magaciisa walmashhuudi caley kan lagu furayo isagana ma magaciisa wa qadra dayni daynta la ysku haysto qadarka ayla wa kataba dalika fii riqaacin waxaasoo dhan waraaquu ku qoraya waxaa ii yimid ninka la yidhaahdo hebel hebel hebel hebel ya oo nin noocaasa ama kunyadiisi wiiisiibu raacinaya oo ka shaqeeya saa iyo saas maalan waxaanu markhaati u furay hebel hebel hebel oo uu u furay marka uga furay arrin noocaasa dayn qadarkiisu intaa yahay waxaanu markhaatiga ku furay hebel hebel hebel waxaaso dhan baa la qoraya haye wydfacuha wuxuu udhibaya waraaqahan ilaa asaabi masaail nimankii asaabumasaailka hore nusoo arnay soo ma asaabumasaailka waa nimankii qaadigii dadka usoo wareysanayay wardoonayaashii weeyaan wardoonayaashiibuu udhiibaya markaa waraaqihii uu qoray halkuu u dirayaa dee ninkan suuqiisii iyo masaajidkii ku tukan jiray iyo aagaa joogay hebel la yaqaani qaadigu dadkii uu bartay wuxuu leeya hebel hebel ugeey adu warqaddaa hebel hebel ugeey ku kalena u diraya isagana warqaddaa hebel hebel ugeey buu walaa yulimu badahum walaa yalamu ama walaa yuclimu bacdahum bibacdin isma dareensiinayo kuwan uu dirayo waa inaan isogaan si aanay u heshiinin de kanuu diraya iyadoon la ogeyn ku kaloo haddana dira iyadoon la ogeyn ku kaluu dirsa saas samaynaya wa aqaluhum inta ugu yar dadkan uu dirayo inaani waa laba wa qiila qiil baale yajuusu an yajuusu waaxidu mid qura in la diraa way banaan tahay marka labadani marka labada la yidhi iyaga markhaatiyaa laga dhigaya oo ciddan markaa taskiyeysay inay markhaatiga ku furayaan qoladan waa mid quranihiina waxay ka dhigayaan inuu isaguba xaakim bilcadaalati waljarxiya inuu isagu xukumayo qofka inuu caadil yahay iyo iyo inuu qof jaraaxo qaba uu yahay marka aduu shaykheynku waxaan way jamciyeenba oo waxay yidhaahdeen haddii ninkan la dirayo laleeyahay ninkan ii soo ogow inuu cadli yahay iyo inuu majruux yahay oo adigu go ka soo gaad soo warays soo waraysato xukun oo isagu markaa xukumaya qofkan inuu cadli yahay ama majruux yahay dee isagunbaa la eegaya inuu qof hagaagsan yahay lakin qof qura inagu filan xukunkii waxaa ridi karaa hal garsoore marka haddii xaakim fi ljarxi watacdiil haddii laga dhigo mid inuu noqda waa caadi laakiin haddii soo waraysta ay tahay sheekh hebel adna sheekh hebel maa ninkaa iisoo weydii oo warka loo keenayo taasiyad waxay u baahanaysaa laba inay ahaadaan kuwii warka keenay wuxuu yidhi fain caaduu bitacdiili hadday la soo noqdaan ninkani inuu qof cadaalad la yahay amara man cadalahum fi siri wuxuu farayaa ciddii hoos ahaan usoo cadaalad xukuntay an yucadilahum calaaniyatan inuu dadka hortooda ka caddeeyo qofkaasi inuu cadaalad leeyahy sheekhi baa loo yeehi halkaas markaa ka sheegay kamaa cadalahum siran sidii hoos ahaanba ugu tacdiiliyey ayuu markaa si markaa cadaan ahna ugu tacdiiliyey wayakfii fi tacdiili marka qofkii cadaalad loo xukumaya waxaa ku filan an yaquula inuu yihaahdo qofkii markaa musakiga ahaa huwa cadlun ashhadu baa lakiin ka horreynaysa ashhadu anahu cadlun waxaan ka markhaati kacayaa inuu qof cadaalad la yahay intaasaa ku filan cadaaladii uu sugay markaa khalaas wa qiila qiil baa le laa yajuusu taasi kuma filla xataa yaquula ilaa uu yihahdo huwa cadlun calaya wali waa qof cadaalad leh ama aniga ha igu furo ama ha ii furo markhaatiga waa inuu saa yidhahda qola leedihin u sii adkaynayaan lakin waxba taasi khasab mar hadduu cadli yidhi dee hadhow uu soconaya adiga laftaada wuxuu ihi walaa yuqbalu tacdiilu cadaalad xukunka cadaalad sugidda lagama aqbalo ilaa miman huwa qof unbaa laga aqbalaayo qofka cadaaladu xukumi kara min ahli lmacrifati albaaina qofkan guntiisa og oo hoos ugu dhaadhacay cumar bn khaaab baa radi allahu tacala u yimid nin markhaati ah sida ay bayhaqi iyo warinayaan duu sanadka nin iska waxoogaa majhaaliy kusooyin ba ku jir lakin waa sanad aan sii fogeyn markaasuu deetana nin nin baa markaa eh, markhaatiyaa u yi markaasuu ku yihi cid ku garanaysa yar kuma garanaya anu anuu kuma garanayo wi inaanan ku garanayn waxba ku yeeli mayso ee waxaad ii keentaa cid ku garanaysa deetana nin buu soo kaxay su yi kana ay garanaya markaasuu yihi maad maad garanaysaa waan garanayaa buui deetana wuxuu ku yidhi e, waad la jaartay markaasuu yihi may markaasuu yihi haddaa daraahimtan iyo danaaniirtan dadka xaqiiqadooda ku soo baxdo miyaad kula macaamisha macaamil maal adduun ma idin dhex maray wamasla shuraakowdeen ama wax maaragta dayn iyo waxyaala ma isku yeelyeelatee markaasuu yihi may markaasuu yihi haddaba safarka makaarimul iyo ragga dabaaicdooda soo saara ma isla gasheen markaasuu yihi may waar ma garanaysa or tag bu ku yii nin garanaya oradoo ninku garanaya keensi bu kuma garanaya markaa saddexdaa qodob ayuu cumar radiallahu canhu uu ka eegay markaa culimada soomaalida iyada wax sameyn ma garanayeen kelmad yaroo af soomaaliya oo masjuuc oo sajciya bay sameeyeeno maxay dhahdeen jabad ma la degtay ama jidma jid ma la martay jabad ma la degtay jidiin ma la cuntay markaa jidiin dee la cunidaa malaha waa ujeeda de maalmaydin dhex mareene yani tacaamul maydin dhex maray ayaa loo jeeda saddexdaa mid kamida qofkani waa inuu qofkan ay markaa wadaageen markaasaa uu qof markaa aqoon u uu noqonay wain caaduu biljarxi haddii ay la soo noqdaan ninkii oo ay jaraaxaynayaan wax ka sheegayaan oo ay leeyihin ninka nin cadaalad ma aha saqatat shahaadatuhum nimankii dee markaa markhaatiga furi lahaa markhaatigoodii dee socon maayo fain caada axaduhumaa bitacdiili midkood hadduu cadaalad xukun cadaalada uu soo celiyo walaakharu biljarxi kii kalena uu markaa waxa weeya durid keeno oo iskhilaafeen labadii la diray baa iskhilaafay anfada aakharayni laba kaluu diraya fain cadalahu snaani laba hadday cadaaladu xukumaan wajaraxahu snaani labana ay jaraaxeeyaan qudima aljarxu cala atacdiil kaa markaa duray labadaa duray ayaa laga hormarinayaa kuwii cadaaladda uxukumay waayo waxaa leeyahay kuwa de wa asalku waa cadaaladda qofka dad markaa cadaaladda ay yihiin markaa kan cadaalad darada xukumay ee dadkan dad haagsan aanay ahayn xukumay waxbuu ku ogyahy illa waa dad quman dadka lasoo wareysanaya dad qof kasta lama soo wareysanaye dad quman oo garanaya qofka maxaa lagu jaraaxeeya iyaa lasoo wareysanaya marka kuwan haddaba jaraaxeeyey ee wixii ku jaraaxeeyeenna sheegay fasiray ayaa cilmi dheeraadahaya baa laleeyay walaa yuqbalu ljarxu ilaa mufasaran waa kan ku yidhiba jaraaxaynta lama aqbalo hadaanay caddayn oy sababaysnayn markaad leedahay ninkani nin looga qaateena maaha waa inaad sababayso waxaa iyo waxaa iyo waxaasaan ku ogahay waa inaad tiraa wain sa'ala lmudaci mudacigu haddaba hadduu codsado an yaxbisahu muddaca calayga in loo xidho xataa tahbuta cadaalatuhum inta lasoo cadaynayo markhaatiyadu dad hagaagsan inay yihiin xubisa waa loo xidhayaa ilan markhaatiyadiibuu keenaye dadkan la xidhayo midabku ma ogola soo qofka eedaysanaha in la xidho iyadoo waxba lagu haynin lagu rido madhabku ma ogola jamaahiirta laftooduna waa saas oo kale cidda wax ogole waxay yar ogol yihiin in muxuu ahaaye maalmo kooban maalin iyo laba iyo saddex manaa halka ugu fog waxaan filayaa lix iyo malaha gaadhsiiyaan laakiin rumaankan uun lasoo goosanaya saddexda bilood mararka qaarkood qaadanaya lagaba yaaba marka qaarkood inuu siiba dhaafo oo muddo dhaafo taasi waa ciqaab qofkii waa la ciqaabayba iyadoon waxbaba lagu haynin iyo qofkii ciqaab la mariyey sax maaha markaa taasi madhabkuna maxaabuu ku leeyahay haddii aan weli u aanu keenin lababa xidhayba qofka laakiin maxaa de meeshii mulaazamo iyo waxyaala noocaasa iman kara mulaasamada lafteedu waxay imanaysaa markii ay meeshii calaamad xooggeli jirto wuxuu ihi wain sa'ala lmudaci mudacigu hadduu codsado isagoo markhaatiyadiisii keenay weeyaan oo labadii markhaati oogey laakiin aynaan cadaaladoodii haynin an yaxbiso loo xabiso xataa tabuta cadaalatu mid cadaaladu ay sugnaanayso xubisa waa loo xubisaya ninka wain qaala mudaci hadduu mudacigu yidhaahdo lii bayinatun haa'ibatu markhaatiya waan haystaa laakiin way maqan fa huwa bilkhiyaari waxaa la kala dooransiin in shaaa xallafa lmudaca calayhi hadduu doono inuu dhaarsado mudaca calayhig oo de toosu dhaarsan wanshaa hadduu doonana sabara wuu iska sugi xataa taxdura albayinatu ilaa inta markhaatiyadii markhaatiyadiisu ay imanayaan inuu sugana xaq buu uleeyahay de iyagoo joogaba inagii nidhi ii dhaariya wuu odhan karaa wain aqaama shaahidan waaxidan markhaati qura hadduu keeno wasa'alahu qaadiga uu ka codsado an yaxbisahu inuu xabiso laba markhaati la doonaya labadii markhati mu keen markhati keliya u keenay haye kii kale waan doonaya uhan baa doonaya markaana alaysii xidhabu jarka ayuu sii jiro wasaal an yaxbisa xataa yaatiya bihaani ilaa u ka kale keenayo marku markaa markhaati mid a keenay wey fa fiihi qowlaan laba qowl baa halkaa ku sugan wa qiila yani yani waa waa loo xidhayaa maadaama uu markhaati keenay ilaan calaamad ba meeshii jirte iyo mayane mar haddii markhaati keliya waba kuma sugnaadaane markhaati keliya loo xidhi maayo wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay in kaana fil maali qadiyaddu hadday maal iyo adduun ay arrintu ku saabsan tahay xubisa qowlan waaxidan labada qowl la gelin maaye waaba la xabisayaa qaar baa maarata ariiqa saale lakin si saxda qawleyn baa meesha ku jira qawleyn kale waxaa muctamada laa yuxbas qofkan lama xidhayo lianna alxaqa lam yahbut qofkan xaq kuma sugnaan xabsiguna waa cadaab iyo ciqaab weeyaan waayahay wuxuu yihi markaa de qofkii laakiin in de laga warhayo iyay dee noqonaysaayo aanu dee baxsan wuxuu yihi wain calima alxaakimu xaakimku hadii uu ogaado wujub alxaqi qofkan in xaqa lagu leeyahay laakiin markhaatiya aan loo hay wuu og yahay muddaca calayga waxaan loo haysta in lagu leeyahay oo maalan isagaaba de goobjoog ka ahaa ama isagoo garanayuu maqlayay waayahay laakiin meeshu de maxkamadda dhexdeeda may ahay markhaatiyana ma haysta mudacigii fahal lahu an yaxkuma bicilmihi qaadiga ma u banaantahay inuu yihaa cilmi aqoon ogaalkiisa inuu ku xukmo o hahdo waar waanigii waa tii lagugu lahaa iska bixi inuu yidhaahdaa ma banaanta ogaalkiisa wax ma ku xukmaa qadaa lqaadi bicilmihi baa la maslada fii alaaatu aqwaal saddex qowlbaa masladaa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay yaxkum wuu ku xukumaya waana ka muctamedka ah maxaa yeelay de waxaa la doonaya maarata waxa weeya ya daawuud ina jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaq xaqa dadka kale xukun baa li soo maa xaqiina de waabuu ogyahayba in ninka lacagta lagu leeyahay markaa sidii xaqa ahayd dadka ku kale xukun tiibaa keensanaysa ayuu markaa qowlkaa muctamadkii leeyahay wthaani kan labaad waa laa yaxkumu kuma xukumayo ogaalkiisa sababtu waa maxay dee waa inuu kuu doonana ukumayo kuu doonana markhaatiyo weydiinayo qaadi baa leeya isaga u jiraan kaa doontana waan ogahay unbaad leed waad xukumaysa kaa doontana waad onaysaa markhaatiya keen wuu iska ka xukumay bu ohanaya ninkii muddaca caleyhiga ahaa markaa kale qadiyad labaadna way jirtaa baa la yihi oo oh, fasaadu zamaan zamankii baa liita la yidhi oh, imaamu shaafici isagoo qowlka hore qaba inuu xukumayo haddana wuxuu yihi rabiic kaana shaaficiyu yara alqadaaa bilcilmi walaa yabuuxu bihi shaafici wuxuu aaminsanaa in qaadigu ogaalkiisa wax ku xukumi karo laakiin muu sheegi jirin buui lifasaadi zamaan zamankaa liitay oo garsoorayaashii iyaa dee laga yaabaa inay ka dhigtaan eh, waxay markaa waxa weeyaan eh, ku marmarsiyoodaan kii ay doonayaan inay dhacaanba intay kan soo heshay yadaan anaa ogaado waa lagula iska bixi hadhowna kanu la qaybsanaya waxoogaag yaraayo xukun waaya qowlka saddexaad whaaliu ka saddexaad yaxkumu fii gayri xuduud illahi caza wajal wixii aan xuduudda ilaahay ahayn ma xukuma marka tanaa dee saxa kii hore inagu yakumdan yakuma lakin waa fi gayr xuduud kaa hore ayaa muctamada laakiin waa fi ayr marka maadaama uu saddex ka dhigay mashhuurku waa qawlaan laakiin maadaama uusan ka dhigay muctamadku wixii xuduudda ilaahaya ogaalkiisa kuma xukumo qaadigu wixii xuduudda maaratay xuduudda ilaahaya kuma xukumo laakin wixii aan xuduudda ilaahay ahayn ayuu ku xukumayaa bicilmihi ogaalkiisa walaa yaxkumu fii xuduudi xuduudda ilaahay ogaalkiisa keliya kuma xukumayo ilaa markhaatiyadii la keeno wahiya waxa weeyaan azina xadkii zinada wasariqa xatooyada walmuxaaraba iyo maaragtay burcadnimada washurbi iyo khabriye cabka kuwa iyaga markaa ogaalkiisa ku xukumi maayo wain sakata lmudacaa calayhi mudaca calaygu hadduu aamuso markii la weydiiyey waxma lagugu leeyahay falam yuqira aanu qiranin walam yunkir dafirinna qaala lahu xaakimu xaakimka ayaa odhanaya in ajabta haddaad jawaabto dee jawaabtaada ayaa la raaci wailaa haddii kale jacaltuka naakiran nin ka maagay eh, macadhaarti iyaa lagaa dhigay naakir iyaa lagaa dhigaya wayustaxab waxa fiican an yukarira calayhi dalika alaaan saddex jeer ninku hado miyaad hadlaysaa mise naakil baan kaa dhiga war ma jawaabaysaa mise naakil baan kaa dhiga saddex jeer fain ajaaba hadduu hadlo de markaa hadalkiisaa la raaciyo dee tallaabooyinkii de kuxigay baa la qaaday wailaa haddii kale jacalahu naakiran nin ka maagay oo macdhaartii dhaaran waay yaa laga dhigaya ninkan kale iyaa markaa warkiisa maarata de la marinaya dhaartii wii lamidka wain qaala hadduu yidhahdo lii xisaabun uriidu an andura fiihi xisaabaad baa jiray aan u baahanahay inaan muraajaceeyo oon dib usoo eego hadduu yidhaahdo lam yalzam ilmudaciya indaaruhu mudaciga xaq looguma laha inuu wakti u qabto waayo xaqigiibaa maqan buu leey maantii berri muxuu ku maqnaanaya xaq baa iga maqan laakiin ilaa inta mijliska intaa mijlisku maaragtay la fadhiyo ayaa la odhan karaa waxaaga isku habayso waxaad isku habaysanayso ayaa waa lagaa sugaya marka hadduu qaadigu u arko in wakti uu siiyo inta laakiin majliska hala fadhiyo wey waa in maanta ninkani dacwadiisa la qaado wain qaala hadduu yidhaahdo beritu ilayhi mimaa yaddaci beri baan uga noqday waxaan uu sheeganayo oo yani wuu iga saamaxay aw qadaytuhu ama waaban u guday buu yihi faqad aqara bilxaq horta ninkaasi wuu qirtay wax lagu lahaa maxaan u sheegtay in laga saamaxay ama uu iska bixiyey walaa yuqbalu qawluhu fi lbaraa'ati waalqadaai sheegashada wuu iga saamaxaya ama waan bixiyeya la dhagaysan maayo ilaa bibayinati nu markhaatiya ku caddeeya mooyaane wain qaala hadduu ihahdo lii bayinatun qariibatun bilqadaaya awilibraai waxaan haystaa markhaatiyadayda waan haystaa waanay dhow yihiin inuu iga saamaxay ama inaan iska bixi haduu ihaahdo um ila alaaata ayaamin halkan da imika ila ninkan xaqiisii ma caddaanin ninkana ma odhanin waxbaan dib usoo muraajacaynayaa muu odhanin e waxa weeye markhaatiyaabaan haystaa buu yihi inaan waxba laygu lahayna markhaatiyadii markaa saddexdiisii maalmood waa lala sugayaa waa muddadii qariibada ahayd ee saaxibuaqa loo laga sugay haddaba welilmudaci mudacigii waxaa halkan u banaan ilan qiraal baa dhace inuu ninkani xaq lahaabaa caddaatae waxa u banaan mulaasamatuhu inuu iska laalaadiyo iska daba socdo xataa yuqiima albayina ilaa intuu markhaatiyada keensanayo daba socod ayuu markaa aquley wain lam yakun lahu bayinatu markhaatiya haysanin xalafa lmudaci mudaciga ayaa dhaaran anahu maa baria iley markhaatiyo inuu iska bixiyey ama inuu laga saamaxay haddaanu haysanin kanunbaa dhaaran saamaxadda inaan waba ka jirin walaa qadahu inaanu iska bixinin wastaxaqa xaqiisi markaa de uu loo xukumay wain idacaa mudacigu hadduu wa ku wax ku sheegto calaa meytin qof dhintay hadduu dacwad kusoo ooyo aw aaibin ama qof maqan aw abiyin ama ilmo yar iyo wa u qabsaday ooluu iga baabiiyey baabu yii aw mustatirin fi lbaladi ama dhuumaalaysanaya oo dhuumanaya oo aan meeluu joogaba la helaynin oo dhuuntay ayuu yihi waxbaan ku leeyahay walahu bayinatun markhaatiyana u haysto samicahaa dacwadiisa wuu dhagaysanayaa alxaakimu qaadigu waxakama biha weliba waanu xukumayaa marka adacwa al aaib baa la yihahda qof dhintay qof aduga dad aan awaab jawaabi karin ama waaba caruur ama waa qof waalan ama waxa wey waa qof maqan ama waa qof dhintay ama waa qof dhuumaalaysanayoo meelu jooga baynaan garanayn waaya marka haddaba kuwa noocaasa dacwadooda waxaa la qaadaya un dacwadda lagu soo ogay waxaa la qaadi uun markay markhaatiya la socdaan haddaana markhaatiya la socdo la dhegaysanba maayo waayo qofkii la dhaarin lahaa mama jooge yaa lagu dhaarin kii lagu dhaarin lahaa meeshii maba joogaba markaa dad markhaati wadatana dacwaddii waa la geli haddii kale la geli maayo marka haddaba markhaatidii la dhegaysto xukunkii wuu ridi karaa qaadigu waa ahlafa lmuddaciya markaasuu mudacigii haddana dhaarinaya dhaar baa lasii raacinaya markhaatigii iyo dhaar baa la israacinaya ila ninkii istifaacilah u maqan yahay mudaciga ayaa waxaa lagu dhaarin anahu lam yabra ilayhi minhu waxay nimankani markhaatiga u fureen inaanu saamixin oo arrin hore u saamixayn ama maarata loo soo guday walaa min shayin minhu wax kamid a ah xataa inaan u saamixin ama wax kamid ah aan loo soo gudin inuu ku dhaarto iyaa la raacinaya markaasaa loo xukumaya yamiin istidhaar iyaa la yidhahda faidaa qadima alghaa'ibu kii maqnaa markuu yidhahdo aw balaga sabiyu kii yaraa qaangaaro fa huwa calaa xujatihi xujadiisa inuu isaguna la oo bayinadiisa uu keensado waxaa lagu xukumay inaan lagu lahayn xaq buu isaguna uleeyay inuu isdifaaco isdifaacii wuu u furan weey markuu yimaado wain idacaa calaa xaadirin fi lbeledi ama aahir sanusada qaar ku qoran haddii uu ku sheegto qof magaalada jooga oo aan qarsoonayn aahirin haddaad tirahdo mustatirkiibu ka so horjeeda xaadir haddaad tiahdana aaibkiibu ka so horjeeda iska caadi adu waa qof la helayo wey qof jooga oo la helayo oo ahlu liljawaab inuu jawaabo ahal u oon caruuriya waxaa ahayn hadduu dacwood ku soo oogo laakiin ghaa'ibin can ilmajlisi maxkamadda aan joogin baan maxkamadda joogin lakin magaalada hadduu soo dacweeyo faqad qiila yasmacu lbayinata aleyh wayaxkum qiil baale sidii kii magaaladaba ka maqnaayoo kale ayuu dacwadan u dhagaysan markaasu haddii markhaatiyadii la keeno uu xukumi isagio maqan kii kale kala middiga waqiila waxaa la yidhi muctamadkii maymay laa yusmacu ama laa yasmacu dacwadda ma ma qaadayo wuxuu leey ma eedaysani soo magaalada ma jooga hala keeno waaran baa loo jala waa in la keeno isagiioo jooga iyo dacwadda la qaaday waman istacdal xaakima qofkii uga soo dacwoodo xaakimka calaa khasmin fi lbaledi eedaysane magaalada jooga axdarahu waa inuu keeno hadduu ihahdo eedaysanahaasaan doonayaa in laii keeno oo waa xaqiga laga qaadiyo cudwaanki xadgudubka igu sameeyey waa in loo keeno fain imtanaca hadduu iska diido waarankii loo geeyey ashhada alayhi shaahidayni kii waaranka ugeeyey laba markhaatiba u samaynaya inuu diiday ma aha iska soo noqdo qaadigu inuu maarata iska u yidhaahdo buu kusoo diiday soo maaha waxa ciqaab baan marinaya maaa horta bal kaa ninkan dheda ka soo laga yaababe inuu <laughs> dhexdaba kasoo noqday aanu ninkiiba gaadhin iyaa dhici karta waa in laba markhaati u sameeyo in wixii soo gaadhe oo uu diiday ashhad caleyhi shaahidayni anahu mumtanicun markaa yahay nin markaa arrintii diiday uma yataqadam markaasuu qaadigu uu u tegayaa ama warqad u qorayaa dee saaxibi shurdati booliskii liyuxdirahu si markaa xoog loogu soo qabto marka lasoo qabtana waa la tacsiirinayaayo waxaa laga yaaba toddobaad xariga iyo wax noocaas in loo xukumaba wain istacdaa calaa ghaa'ibin cani ilbaladi hadduu soo dacweeyo qof magaalada ka maqan oo fii mawdicin meel jooga laa xaakima fiihi aan garsoora joogin tuulo aan garsoora joogin buu jooga kataba ilaa rajuli min ahli sitri ama asatri qof oo dadka markaa yani asturan dadka asturan waa logala jeedaa yani waa dadka maaratay aan xumaan lagu ogeyn ee wanaagga iyo salaaxa lagu ogyahay oday dhaqameedadii fiicfiicnaa iyo culamada dadka noocaas ahlu satriga ah, ayaa qof kamida ayuu maarata la xidhiirayaayo liyatawasada baynahuma inuu sulux ka gala qadiyadda meeshii garsoore laguma garsoore ma joogo cid markaa garsoorihii meeshii ma jirto markaa bal cid in sulux laga dhex rido iyuu markaa usoo deediraya cid markaa dadkii markaa magaalada jooga dadkii markaa ahlulkhibriya burada iyo caqliga lahaa fain lam yakun axadu cid markaa markaa waa w dhedheaadis haddaanay jirin garsoorna ma jiro cid markaa sulx ka gashaana ma jirto lam yuxdirhu keeni maayo ila ninkii waa kadeed bay ku noqonaysaa in laga keenaa isagiina rafaad bay ku tahay iyo acmaashiisiyo la seejiyey xataa yuxaqiqa almuddaci dacwaahu ilaa iyo uu xaqiijiyo dacwad ooguhu waxa uu sheeganayo inuu xaqiijiyo oo arrintii uu soo sugo markii uu markaa xaqiijiye uu sugo wixii ay noqoto waxdi qofkii loo qaban karo ayaa markaa faidaa xaqaqa adacwa dacwaddii markuu xaqiijiyo axdarahu markaasuu markaa uu keenayaa markaa meel alla meeshu doonaba joogo weyaan hadduu doono de maarata boqol kilomitr iyo wax ka badan ha jiro saasaa markaa daahirka hadalka musanifku uu yahay laakiin manhaajka iyo waxaad ku arki doontaan waa la kala qaadaya waayahay oo waxa weeyaan masaafatulcadwa wax la idhaa iyo iyo wax markaa ayr iyo wii markaa ka dhow haddii qofku markaa masaafatulcadwe uu jiro yani meel markuu subxii kasoo kallaho uu galabtii ku caraabi karayo hadduu halkaa joogo waa la keenay laakiin haddii uu ka fog yahay de ninkii waa maqan yahay isagiina markaa waxay noqonaysaa lasoo kadeede waxay leeyihiin meeshaa fog in laga keenaa waajibi mayso haddaanu isagu iskeenin in halkaa laga soo qabtoo laga keenaa ma waajibayso ayay markaa iyagu muctamad ka dhigayaan tan kalena iyaduna dee waa mid jirta waaya waa tan markaa sheekh uu sheegay marka waxa uu rawdada iyo iyo sharxulkabiirkaba saas sidan sheekhu imika halkan ku sheegay iyaa ku qoran laakiin minhaajku wuxuu rajaxay in masaafatulcadwo keliya laga keenayo qofka marka waa meel subxii markuu kasoo kaloo ee maxkamadda uu yimaado ee hawshii la galo uu haddana ka caraabi karayo gurigiisii habeennimada gaari karayo meeshaasaa laga keeni laakiin meeshii ka fog kadeed bay ku noqonaysaa in laga keenaa waajibi mayso haddaan de waxa weeyaan xaq ku waajibay ani meeshii weli hadda aan lahayn waxay noqonaysaa qadaa cala alghaa'ib isagoo halkiisaa iska jooga iyo ada adii markhaatiya lahayo la xukumi wuxuu yihi wain istacdaa hadduu soo dacweeyo calaa mraatin qof dumara oo gayri berzatin aan ahayn kuwii markaa bambaxa ahaa kuwii iska bixi jiri dumarkii iska baxaya soo adeeganayay mid aan ahayn oo dumarkii markaa guryahooda ku jiray mukhadaraadka ahaa mid kamid a ah haddii lasoo eedeeyo lam tukalaf ilxuduura lagu kalifi maayo inay timaado ila inaantani bixitaankaba ma taqaane waabay yaxyaxaysaaba way ka naxaysaaba meel dad joogaan iyo rag joogaan iyo waxaa mabag tegi kartaba haddaba bal tuwakilu waay samaysanaysaa looyar bay qabsanaysaa wakiil bay samaysanaysaa fain wajaba alayha alyamiinu haddii markaa arrintii ay dhaar tagto dee looyarkii dhaaran maayo hadday arrintii dhaar noqoto iyadii baa laga rabaa inay dhaarato haddaba anfada ilayha wuxuu usoo dirayaa man yuxallil faacid halkeeda kusoo dhaarisa khidrigeeda laga soo saari maayo barteedaasa lagu soo dhaarinaya ma jiraan imika kuwaasi waidaa xakama calaa ghaa'ibin haddii uu xukun ku rido qof maqan oo inagiin way banaan tahay masaafatulcadwe iyo wixii ka sheegay xukm alqaaib baa lagu lagu samaynayey haddaba kii maqnaa markuu xukunkii ku rido fasa'alahu lmudaci mudacigu uu codsado an yaktuba ilaa qaadi lbaladi aladii fiihi lkhasmu inuu qoraal u sameeyo xukunkaa oo ugu qoro qaadiga halka uu ninku jooga jooga waay aladii fiihi lkas bimaa xakama bi waxaan uu xukumay inuu qoraal ugu sameeyo liyunfidahu si uu markaa ugu diro ama liyunafidahu si uu u fuliyo qaadiga halkaa jooga oo xoolihii ninkii loo gacan geliyo kataba ileyh yani waa ku waajibaysaa wey xaq baa ugu leeyahay inuu qaadiga inaad qaadi xukunka aad ii xukuntay ii qor qaadigaa aan ula tago qaadigaa qoraal u samee aad kula hadlayso oo aad leedahay arrintaasaan xukumeeye fuli si ninkii de aqiga la iga qaado waaya wain habata indahu haddii qaadigan halkan jooga arintii ay agtiisa ka cadaatay laakiin walam yaxkum xukunkii aanu weli ku dhawaaqin fasalahu mudaci mudacigu u codsaday an yaktuba ilaa qaadi lbaladi aladii fiihi lkhasmu inuu qoraal ugu sameeyo halka uu joogo eedaysanuu bimaa habata cindahu xaqaa caddaaday liyaxkuma calayhi si qaadiga halkaa jooga uu xukunka u rido qoraal igu samee in arintaasi ay markhaatiyadii sidaa cadeeyeen isaguna uku gaarirido markaan ula tago sidaa hadduu ihahdana nadarta buu yihi waad eegi fain kaana baynahumaa labada qaadi hadday udhaxayso masaafatun laa tugsaru fiiha salaatu masaafad gaabanoo aan salaada la gaabinin masaafad soo kooban haddii ay tahay lam yaktub ma qorayo markhaatiyadaasaan dhegeystay ee adigu ku xukun waayo markhaatiyadu way dhow yihiin markhaatiyada laftooda ayaa loo yeerhaya halkaa tegaya oo qaadigaa kale uu dhegeysanaya markaasuu xukumi karaa laakiin ninkan anaa dhegaystay keliya ku xukumi maayo markhaatiyadii baa dhow buu iyagii baa toos loo dhegeysan karaa wain kaana baynahuma masaafatun haddii masaafad udhaxayso tuqsaru fiiha salaatu masaafatulqasri hadday udhaxayso kataba ilan markhaatiyada lagu kalifi maayo sideetan kilomitr wax ka fog inay markaa socdaan lagu kalifi maayo laba maalmood oo sii socon laba maalmood soo socda maya taasi waa hawl adag weyaan iyo hawlahoodi danahoodii seejinayo markaa daruura meeshii taala qaadigaa markaa qoray qoraalka samaynaya marka sheekhu masaafadii dhaweyd tii fogeyd masaafatulqasriga ayuu ka qiyaas qaatay waana weji jira laakiin muctamadku waa masaafatulcadwiya aynu sheegay masaafatulcadwa ayaa meesha la eegayaa meel qofkii kalaha kasoo caraabi karayo kasoo noqon karaya miyay jiraa miyuu jira mise ma marka markhaatiyadii waa laeegay haday subaxa maanta kalahaan caawa ma soo hoyanaya hadday may noqoto lama kelifayo qoraal baa markaa la diraya haddii ay haan noqotona waaa laleeyahay de taga qaadigaas hadi soo dhegeysta wuxuu yihi waidaa kataba kitaaba qoraalkii markuu sameeyo axdara shaahidayni laba markhaati buu keenaya oo miman yakhruju ilaa dalika lbaladi dadka wadanka usocda ila kuwa aan usocon la kalifi maaye dadki istaanki iyo meelihii ay dadki halkaas ka baxayeen inta la eego iyaa laba qofoo markaa looga qaateenoo meeshii u socda iyaa loo yeedhaya kaale garsoora ay doonaye so alkaa ma socotaan kaale markaasaa laleeyahy qoraalkaas qoraalkii markaa lagu dul ariyaya wa yuqrau alayhima kita yuqra kitaabu alayhima kitaabka lagu dul ariyaya qoraalki iyaa lagu dul ariya maqashiinay aw yuqrau alayhi wahuwa yasmacu ama qaadiga ayaa lagu dul akri isagoo dhegaysanaya iyaguna ay markaa maqlayaan ama yara'aani aw yara'aani labadoodii markhaatiyada laga dhigayay ayaa kitaabkii akri saasaan kasii fiican aleyh wahuwa yasmacu iyadoo qaadiguna uu dhegaysanayo uma yaquulu marka qoraal ah, akhriskii dhammaado ayuu lahumaa wuxuu ku odhanaya labadii markhaati ishhadaa calaya waxaad markhaati igaga ahaataan anii katabtu ilaa fulaan ibni fulaan inaan qaadiga hebel ah hebel hebel garsooraha hebel hebel inaan qoraalkan u qoray bimaa samictumaa waxaa aad maqasheen ama aad akhrideen inaan anigu qoray oon qaadi hebel u qoray markhaati ka ahaada fii hada kitab kitabka wii aan ku qoray ama aad ku maqasheen inaan anigu qoray oon isagaa u qoray markhaati ka ahaada saasa markaa lagu raacinaya faidaa wasalaa markay markaa gaadhaan halkii qaraa alkitaaba cala almaktuubi ilayh kii loo qoray iyay markaa buug ayay warqadii ku dul akhriayaan wa qaala waxay odhanayaan nashhadu waxaanu markhaati ka nahay ana hada alkitaaba qoraalkani qara'ahu calayna fulaan ibni fulaan garsooryi hebel hebel ahaa inuu dul akhriyey wa samicnaahu waanu maqalnay wa ashhadanaa wuxuuna markhaati geliyey annahu kataba ilayka bima fiih waxaa ku qoran inuu isagu kusoo qoray ayuuna markhaati geliyey saasay markaa odhanaya sidaa markay dhahdaan kitaabkii markaa qoraalkii waradii warad saxa oo sugnaatay bay noqonaysaa fuqahadeenii hore dee muu jirin email iyo waxyaala lasu dirdiraya may jirin arrinta weyn si aan buuggii loo foojeriyeynin aad bay u adkeeyeen markhaatiyadii sharciga ahaa iyaa lagu adkeeyey wain qaalaha hadday yidhaahdaan nashhadu waxaanu markhaati ka nahay uun annahu kataba ilayka bi haada inuu qoraalkan kuu soo qoray walam yaqraa mabay akriyin warqadda markan dambe kumay dul akriyin kii kale waxay yidhahdeen warqadda waxaan markhaati kana inu hebel noo soo dhiibay oo adiga kuu soo qoray lam yajuus taasi ma ansaxayso in haddana mar labaad la akriya kii lagu dul akriya illa waxbaa laga bedeli karaa iyagoo yar seexseexday ayaa waxyaala lagu biirin karaa waxyaala laga bedeli karaa ama warqadaan tii ahayn meesha la gelin karaa marka waa in mar labaad la akriyo wixii ay maqleen inuu yahay ay hobsadaan lagu dul akriyo wa in maatala qaadi lkaatib intii la sii socday qaadi garsoorihii arrinta warqadda soo qoray hadduu dhinto aw cusila ama la bedelo la casilo aw maatalmaktuubu ileyhi kii qoraalku ku socdayba dhinto aw cusila ama isagii la casilo oo wawliya ayru mid kale magacaabo xumila kitaabu iley kaa cusub baa loo geenaya qoraalka wa camila bihi isaguna waa inuu ku dhaqmo odhan maayo ninkiiba soo ka dhintay soo qoray de kolkuu soo qorayey wuxuu ahaa nin garsoore saxa waxaan da geeriduna wax iska imanaya weey wax markaa la maarata inaga gacanta inoogu jira ma aha shuhuudulfarci iyo shuhuudulasriga inoo iman doono unbay la mid yihiin wain fasaqa alkaatibu haddii laakiin garsoorihii soo qoray ay ku soo baxdo fisqi ku soo baxo inuu khabriye cabiyay baa soo baxda ama dibba maaratay ay ka caddaatay inu maarata khabri cabiyay waxbaa dib laga arkay fain kaana fii ma habata cindahu waxaan uu soo qoray hadduu yahay uun arintaas agteeda way ka sugnaatay lakiin muu xukumin ee wuxuu yihi uun markhaatiyadii baan dhegaystay iyo sheeko noocaasuu soo qoray walam yaxkum bihi laakiin xukun meesha lama socdo xukun muu ridin baala kitaabuhu qoraalkiisi waxba laga soo qaadi maayo waayo xukunna ma dhicin isagiina qof looga qaateena hadda waa noqon waayey marka waa in markhaatiya dib loo dhegeysto wain kaana fii maa xakama bihi haddii arrintu ay ahayd arrin uu xukumay dibna uu faasiq ka noqday lakiin markaa uu hagaagsanaa lam yabtul marka buri maayo xukunkii kol hadduu dhacay si suxuu u dhacay markaa lama burinayo waidaa wasala kitaabu waxadara lkhasmu warqadii marka la keeno ninkii markaa la haystayna eedaysanihina la keeno uu yimaado wa qaala markaasu yidhaahdo lastu fulaan bna fulaan hebel hebelkaad sheegaysa anigu maba ihidi magacan meesha ku qoran mabalihi buu yii waayahay falqowlu qawluhu maca yamiinihi de isagaa la rumaysanayaa dhaarto ha soo caddeeyo waa in markhaatiyaal la keeno in hebel hebel ninkan yahay haddaan markhaatiyaal lahayn isagu baa la dhaarin ila berigii hore may jirin basaboorkii keen iyo kaarkii wadaniga ahaa keen iyo sheekadaasi ma jirin isbaataadkan hadda imika maarata la isticmaalo tan lafteeda imika waa la foojariyen karaa marka waa in markhaatiya la helo ninkani hebel hebel inuu yahay haddii aan lasoo cadayn inu hebel hebel waa la isgaranayaa wuu ka dhaaranaya un markaa hebel hebelkiisaga lagu xukumi fa in aqaama lmuddaci bayinatan dacwad ooguhu hadduu markhaatiya keeno anahu fulan ibnu fulan in magacan isagu uu leeyahay hadduu soo caddeeyo faqaala deetana uu yidhaahdo yani markii arrintii sugnaatay inuu isagii yahay hadduu yidhaahdo ilaa anii hayrulmaxkuumi ale war waan ogahay anigu maba diidan inaan ninka magacan la ahay magacan aniga ale laakiin de waad igu khaladeene waxa weeyaan ninkaa doonaysaan ma ihi ee soo raadiya nin magacan lahoo de ninkaa doonayseena soo raadiya kala sheegaya anigu ma iyo hadduu yidhaahdo lam yuqbal qowla warkiisa la dhegaysan maayo xataa yuqiima bayinatan ilaa uu soo caddeeya isagu ana lahu man yushaarikuhu fi jamiici ma wasifa biha fi lkitaab ilan kitaabka warqadda laguma qorayo una hebel hebel hebel lama qorayo nin dheer joogiisu sidaa yahay midabkiisu sidaa yahay gadh inta saasa tilmaamihiisa la caddaynaya magaciisao kaliya lama sheegayo xilyadiisana waa la raacinaya xilyadu waa tilmaamaha uu qofkani leeyahy marka marka magaciisa iyo tilmaamihiisa iyo wixii markaa la sheego dee way adag tahay in markaa waxaasoo dhan lala wadaagsadaaye ha soo caddeeya isagu inay cid kaloo waxaan la wadaagtaa jirto hadii kale de isagu maan anagu qaadanayn wain xakama calayhi haddii markaa xukunkii isaga lagu rido faqaala uu yidhaahdo waa la xukumay markaa arrintii bixi baa layihi faqaala wuxuu yihi uktub ilalkaatibi haddaba kii qoraalka kuusoo diray adna qoraal u qor oo maxaad qoraysaa anaka xakamta calaya inaad xukunkii igu riday xataa laa yaddaciya dalika maratan ukra markaa haddana halka markaan aggi tagayaan hadana mar labaad iska kalaalaadinin in arrintii adigu xukuntay oo layga qaaday adiguna imika qoraal samey bu qoraal u dir faqad qiila qolaa waxay tihi yalzamuhu qaadigan inuu isna qoraal soo diraa waa ku waajib waqiila waa si aan markaa arrintaas udhicin waqiila waxaa kaloo yii sida saxdaa weyaan dambe laa yalzam waba ku waajibi mayso ilaa ida dacaa dalika maratan ukra hadduu qabsado mooyaane haddaan waxba qabsanin waba qaadiga imika qor la ohan maayo lakin haddii ay arrintii dhacdo oo ninkii la qabsado marka way ku waajibaysaa qaadigii inuu soo qoro u soo gudbiyo arrintaa waan xukumay waana dhameeyey wain habata cinda alxaakimi xaakimka agtiisa hadday ka sugnaato xaqun xaq baa qof lagu yeeshay fasalahu saaxibu lxaqi kii xaqa lahaa ayaa wuxuu weydiistay an yaktuba lahu maxdaran bimaa jara wuxuu yihi ii samee muxuu ahaaye xaqii markhaatiyadu ay markhaati kaceen weli xukunkii lakin ma dhicin wuxuu yihi waxaad ii samaysaa maxdar waa takriir yani qoraal iiga samee wixii meesha ka dhacay katabahu markaa u qoro iyay markaa noqonaysa waa loo qorayay wa waqaca fiihi waanu eh, mxuu ahay saxiixay tawqiicu waa saxiix oo waxbay ku sasaii jireen kelmado markaa lasku maaratay qof walba de qaab yaroo loo bartay sida nimaka wada saxiixyada loo kala leeyay wadafacahu ilayhi markaasuu dhiiy warqadii saxiixan wa yaktubu nuskatahu isaguna garsooraha laftiisu nuql buu samaysanaya wayuudicuhaa fii qimatrihi saduuqiisa ayaan ku ridanaya wain lam yakun lilxaakimi qiraasu min beyt haddii aan garsooraha waraaqo baytulmaalka looga keenin kaana alika alaa saaxibi اaqi ninkan doonaya wax loo qoro iyaa dee laga rabaa inuu keensado waraaqihiisa ha loogu qoray wain araada an yusajila lahu haddii uu codsado in markaa loo tasjiilintu waxa weeye in xukunkii intuu rido uu haddana u qoro kataba lahu sijilan markaa fayl usameynaya warqadii ayuu usamaynaya waxakaa fiihi maxdar wixii maxdarka ku qornaa ayuu kusoo wareejinaya wa ashhada calaa nafsihi bilinfaad markhaatiyana wuu usamaynayaa inuu arrintaa fuliyey wasalamahu ilayhi markaasuu markaa warqadii udhiibaya wa kataba nuskhatahu tiisana wuu qoranayaayo wa tarakaha fii qimatrihi sanduuqa ayuu ku ridanayaa wma ytamicu min aint maaadirt baan iska dhamayn yar wa yar baa haaya wamaa yajtamicu wixii soo urura oo min almaxaadiri wasijilaati faylalka iyo waraaqaha usoo ururay fii kuli shahrin bil walba aw fii kuli usbuucin ama toddobaad walba aw fii kuli yowmin ama maalin walba calaa qadri qilatihi wa kasratihi de kolba say u yaryihin say u kala badan yihin weeyaan hadday yar yihiin toddobaadki bishii buu isku ururini hadday badan yihiin de maalin walba gaar buu ururinay yadumu bacdaha ilaa bacdi wuu isu geyn wayaktubu alayha alayhi wuxuu ku dul qoran oo yani intaa maarata fayl gaaru u samayno maxaadiru waqti kada min shahri kada min sanati kada de ufaadina qoryaan faylalkasameeyo garanayaan maaratay faylalkii sanadkii maaratay laba kun iyo maaratay labaatankii laba kun iyo ko iyo labaatankii mid walba fayl gaara usameeyaan soo ma markaa qayb walba gaar buu isugu xidhaya wey taarikhdiina kudul qoraya fain lam yusajil lahu alxaakimu haddii markan uun sijiliga la ii qoray yidhi haddii loo qori waayo jaaza way iska banaan tahayo qoraalkani waa mustaxabe waajib ma aha wain idacaa rajulun calaa rajulin halkaa iskaga joogo wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed